بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم kitaabu nadr nadarkiibuu ku saabsan yahay nadarku waxaa la yidhaahdaa qofka inuu isku laazimiyo waxaan laasim ku ahayn uu isku waajibiyo waxaan waajib ku ahayn baa nadar la yidhaahdaa waxaasaa korkayga ah sharad bay dhahaan soomaalida sharad baan galay ama waxaasaa maaragtay samayna hadduu ilaahay waxaa ii sameeyo oo kala weeye nadarku qaybuu u qaybsamaa qaybta dadka fuliya la ammaanay waa qeybta la yidhaahdo annadru biaaca nadru daaca man nadara an yudiica allaaha falyudichu qofkii ilaahay inuu adeeco ku nadra ha adeeco kaas marka waxaa weye in la oofiya laazim weeyaan waliyuufuu nuduurahum bu ilahay leeyahy yuufuuna binnadri waa lagu ammaanay dadka wanaagsan inay nadarka oofiyaan oo ay ilaaliyaan oo waxay dhaheen waan samaynaynaa hadda waxa aan hello ama ay idlaaqaan nadarkaas in la oofiyo waajib buu noqonayaa haddiiba lagu shay lagu xidho shardi lagu xidhana oo lasii adkeeyo oo la oofin waayo waxaa ka ratibanta dembi iyo calaamad calaamaatu nifaaq ka mid a markuu ilaahay ka hadlaayey qoladii munaafiqiinta ahaa waxyaalahay ku mutaysteen nifaaqah ومنهم من cاahd الlaha ln aatاna min fdlh lنصdqna wlanakunana min الصاalixiin waxay dhaheen ilaahay fadligiisa hadduuna siiyo waanan sadaqaysanaynaa saalixiintana waan ka mid noqonaynaa falama aataahum min fadli bakiluu watawaluu canhu mucriduun wahum mucriduun markaasay jeesadeen markii ilahay fadligiisa uu siiyey ilahi wuxuu yihi faacqabahum nifaaqan fii quluubihim qalbigooda nifaaq baa lagu tuuray ballantii ay ka baxeen iyo cahdigii ay buriyeen iyo nadarkii ay oofin waayeen daraaddeed marka nadarka koowaad nadaru daaca baa la yidhaahdaa nadarka labaadna waa nadar ka soo horjeedo la nadaru macsiya inuu qofka ku nadro wax ilaahay uu xaaraan ka dhigay oo ilaahay uunan ogolayn oo macsiya ah oo wuxuu yidhi lilaahi calaya an afcala kada wax xumaanuu sheegay khamraan cabiibu ku nadray ama muxuu ahaa zinu ku nadray ama dilbu ku nadray ama dhacyo tuugannimo waxaa asagaa waxaa la dhaha nadaru macsiya man nadara an yacsiya allaha falaa yucsiih qofkii ilaahay inuu ku caasiyo ku nadara ma caasinaayo mana oofinayo nadarkaasi la oofin mahayo nadarka ah, labaad waa nadru alkaraahiya wax karaahiya ah oo makruuha ayuu ku nadray iyaduna waa sidoo kale la oofin mahayo nadru ibaaxa shay iska mubaaxa ah oo bannaanaa buu ku nadray maxaa ka ratimaya ee culimmada isku hayaan in kafaaratuhu kafaaratu lyamiin baa imaan doonta isaga nadarka mudlaqa ah oo qofka wuxuu iska yidhi lilaahi calaya nadrun nadar baa korkayga ah buu yidhi sharad waxa uu ku nadray muna sheegin inaan tukado inaan soomo inaan sadaqaysto midna ma raacinin nadrun mudlaq baa la yidhahdaa kaa kafaaratuhu kafaaratu lyamiin nadru lijaaj baa isagana jira walqadab qofka cadho waxay ka keentay ama qof uu ka reebaayo ama wax uu ku amraayo cadho daraaddeed buu ku nadray kaa asaguna la oofin maayo laakiin kafaaratu kafaarat اlyamiin ay bacdu ahlilcilmi qabaan qaarkoodna waxay leeyihin waa laqw baabu اlamri biqadaa'i nadri nadarka in la oofiyo ayaa lays amray oo qofka uu la imaado wixii uu ku nadray hadduu nadar u daaca yahay weeyaan ma aha nadar oo dhan qaraabadaada inaad goyso haddaad ku nadarto ama aad tiraahdo hebel iyo heble iyo kada iyo ma salaamayo ma hadla aad ku nadarto arrimahaas oo kale kuma jiraan waxaa weeyaan la oofin maayo qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya tamiimi wmuxamed bn rumx bn lmuhaajir qaala ahbaranaa leyt xadaanaa qutayba bnu saciidin qaala xadaanaa leyt can ibni shihaab can cubaydillahi bn cabdillahi bn cutba bni scuud wacan ibni cabaasin cabdullaahi bni cabaas radia allahu canhuma annahu cabdullaahi bnu cabaas qaala wuxuu yidhi istaftaa sacad ibnu cubaada sacad bnu cubaada radia allaahu canhu saxaabi jaliila wayaalo ansaari ah sayid اlkhasraj nimankii asaaru rasuulillaahi laba qows bay ahaayeen aws iyo khasraj qolada reer khasraja waxaa suldaan u ahaa ama ugaas sacad binu cubaada reer awsna sacad binu nucaad ayaa u ahaa marka sacad binu cubaada radia allahu canhu wuxuu su-aal weydiiyey istiftuhu waa waxaa weeyaan dalab ulfatwa su-aal wuxuu weydiiyey rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam nabiguu su-aal weydiiyey fii nadrin nadar kaana calaa ummihi hooyadii korkeeda ahaatay hooyadii baa nadartay oo waxbay ku nadartay markaa tuufiyad waana la oofsado way dhimatay qabla an taqdiyahu ayadoo nadarkii iyo wixii ay tidhi waan sameynaya aan samaynin qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi fa aqdih canha ka ka gud buu yidhi hadday sadaqa ahayd sadaqa ka bixi hadday soon ahayd soon ka soon wax allah wixii ay ku nadartay waad ka bixin kartaa qofkii dhintay waa laga oofin karaa mawaajibay ku tahay dadkii dhaxalkiisa lahaa mise waajibku ma aha iyay culamadu ka hadlaan sida ay xoog badni qaarkood ay rajaxayaan waxaa weeyaan inaan waajib ku ahayn leanna hadii la yihahdo waajib ku tahay in laga oofiyo macnaheedu waxaa weeye hadduu ka tago dembi baa ka soo gaari oo uu ka oofin waayo dembigaana wuxuu sababtiisu ay tahay wisri qof kale iyo wuxuu ka tegay in loo qabsado walaa taziru waasiratun wisra ukhraa buu ilahay leeyahy qof kale dembigiis inka qof kale loo qabtay noqon qur-aankaana diiday marka waa min baab alistixbaab iyo ibaaxa iyo arrimahaasay noqona waajib maaha bay leeyihin qala xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malik xaw xadaana abu bakr bn abi shayba wcamr naaqid waisxaaq bn ibrahim can ibni cuyayna sufyaan xaa xadaanii xamala bnu yaxya qaala akhbaranaa ibnu wahbin cabdullahi bn wahbin misri qaala akhbaranii yunis bnu yaziid alayli xaa xadaana isxaaq bn ibrahim alxandali bnu rahawayh wcabd bnu xumaydin qaala akhbarana cabdurazaaq ibnu hamaam asancaani qaala akhbarana macmar ibnu rashid alasdi xaw xadaana cuثmaan bn abi shayba abubakr kaasi walaaliyihiin xadaثna cabd bn sulayman can hishaam ibn curwaة bn zubayr can bakr bn waa'ilin kulhm can الzuhri bhada اlisnaad wamacna xadiiثihi sanadkaasi guddigood ku warinayaan baabu nahyi waxaa la iska reebay can nadri wa anahu laa yarudu shayca nadarku waa la iska reebay inaad nadarto oo tidhaahdo lilahi calaya kada waxaasaa iga sharda ilahi hadda waxaasaan bixini waa manhiyu canhu waa la iska reebay sababtuna waxaa weeyaan inuu qofku u maleeyo nadarka inuu wax keenayo oo hadduu nadaro nadarka wax ku heli oo shaladka wax ku heli arrintuna sidaa maaho nadar waxna ma keeno waxna ma dibdhigo waxna ma hormariyo sidaa weye qadarka ilaahay iyo awoodda ilahay bay wax ku socdaan mooyaane nadar waxba ma keeno waxbana ma dibdhigo haddana qofka markuu ku nadro shay daacaa inuu oofiyo waa laga maarmaan waa shay manhiyo canhu alla ogoleen inaad la imaato haddayse daaca noqoto oofintiisa marka dambe waajib bay kugu noqonaysaa wa annahu laa yaruddu shayan waxba ma radiyo ma celiyo wax kugu soo socday nadar kaa celin mahayo in shafaaniya allaahu mariidii baa tidhi qofkii hadduu ilahay ii caafiyo qofkii iga xanuunsanaa ilahay ii caafiyo waxaasaan samayn neef baan gowrici oo waxaasaa tidhi qofkaa mariidkaa wakhtigu ilahay ugu talagalay waa caafimaadi hadduu ilahay ugu talagalan waaba dili wax nadar ahoo wax hormarin ama wax keeni midna ma jirto qala wxadaثnii زuhayr bn xrb وإسxaaq bn ibrahim qala isxaaq barna wqala زuhayr xadaثna jariir can mansuur bn muctamir can cabdillahi bn murata can cabdillahi bn cumar radi allahu canهuma qaal akhada rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam nabigaa wuxuu qabtay yowman maalin wuxuu gudagalay yani wuxuu gudagalay akhada macnaa shuruuci weeye yowman maalin wuxuu gudagalay yanhaanaa can nadar inuu nadarka naga reebayo naga nahyinayo iyo sharad qofka inuu galo oo wayaquulu uu leeyahay inahu laa yaruddu shayئa nadarku waxba ma celiyo wax kugu soo socday kaama celin karo wa innamaa yustakhraju bihi nadarka waxaa wax looga baxsadaa oo looga qaataa bihi bisababihi min ashaxiixi qofka bakhaylka ah qof aan si kale wax ku bixiyeen oon si kale loog iyo sadaqe iyo diyaafo iyo martiqaad midna looga heleen yaa nadar uu ku nadray uun xoolo looga heli keliya maalinta wax laga heli waa goorma markuu nadro ma wax laga heli marka kalese wax ma bixiyo waa bakhayl marka bakhayl unbuu xoolo ka bixiyaa oo khayr iyo wanaag lagaga helaaye qofkii kale nadar iyo nadar la-aantoona asagu waxaa weeyaan khayrka iyo wanaagga iyo deeqsinimadu waa samaynayaa wa inamaa yustakhraju bihi min ashaxiix marka qof bakhaylan unbaa un nadar wax ku keena oo ama ku nadraaya bal si kale wax ku bixin weydaye bal ku nadar oo waxaasaan samayn saadheh ama si kale qofka waxaa looga heli waayo war waad nadarteed nadarkaada oofiya wax keen saa qof bakhayln baa wax ku keena ilaan qofka markuu bakhayl yahay xuquuqdii lagu lahaa oofinteedu ay ku adkaato wuxuu naftiisa kula jiraa dagaal naftiisu dagaal kula jiraa ha hamoodin inuu qofkan asagaa ah, inu khayr uunan rabin ma aha khayr bixin inuunan qalbigiisa ku jirinna ma aha waa ku jirtaa laakiin isagiiyo naftiisa waxa udhexeeya xarba iyo dagaal baa udhexeeya saasuu nabiga calayh isalaatu wasalaam sheegay qofka bakhaylkaa wax dirac ahoo dirac bireed oo kalea buu ku tilmaamay ay halkaas qalbiga iyo luqunta iyo intaas kaga duubaya mar allaala markuu damco inuu wax bixiyo oo isxaraabyaba birihii iyo xalqadii iyo bahalihii yaa isku sii dhegaya wixii baa isku sii dhegaya midka kalena waxa weye o dhan baa furmaayo oo qalbigiisa waasic noqonay insharaxu sadri baa qalbigiisa geliyo wixii buu bixinaya saasuu ku tilmaamay nabiga calayh isalaatu wassalaam asheekh alcuthaymiin raxmatullaahi calayhi wuxuu ka sheekeeyey nin oo waxbixintii iyo zakadii baa ku adkaatay inuu zekada bixiya ku adkaatay marka marmarna wuu iscaraabinoo waxbuu bixin mar kalena waa ku adkaan xoolihii marka zakadii baa ku baaqatay ku baaqatay lacagihii gurigii bay iska yaallaan zakadii inuu ka bixiyana waa ku adkaatay maalinbuu marka gurigiisii buu fuulay satxulbeyt guriga saanqaafkiisii kore ayuu fuulay markaasuu qayliyey deenna oo yar waray soo gaaray war waan gubtay war waan gubanay war waan gubanay warna soo gaara jiiraankii o dhan baa soo yaacay marka soo diday waa loo imaada waxay u malaynayan gurigi inuu gubanayay war maxaa kugu dhacay war xaggee ka gubatay war maxaa daba ku galay markaasu wuxuu yidhi kaalaya lacagta xoolahaas maashaya lama artaan iyo anigaa dagaal laga dhexeeyaa dagaalkiina xoolihii baa iga adkaaday inaan bixiyo iyo inaanan bixinin baan isku haynay inaanan bixinin baa ii xoog badnaatay oo naftayda xaggaasi u ilatay saa darteed waxaan rabaa inaad ibadbaadisaanoo xoolaha zakada ah ee aan bixin waayey aad qaadaan oad bixisaan buu yidhi waa uga sheekeynaya marka naftiisibuu markii dagaalkii uu la galay buu dadkii u kaalmaysanaya u leeyahay arrinta halkaas ka gaadhay halkaas ka gaadhay anqu waxaan arkay oday igu yidhi zakada markaan inaan bixiyo raba reer baadiyo ahaa geeley inaan zakada bixiyo aan damco oo geeli la xisaabo maalinta aan rabna in xisaabta la sameeyo zakada la bixiyo wiilashaydiiba agg agga iga soo istaagi waan ogahay qaalin hiblo lama bixinaayo iyo laba neefsee loo bixin iyo saddex loo soo waxaasay igelinayaan marka golxab baan soo qaadan buu yidhi toori weyn oo ah halkana waran baan soo qaadan buu yidhi dharkana waan soo yaraysan subaxaa marka iridkaa soo istaagi buu yidhi geeri baan tirin ku bilaabi waa lay garan buu yidhi subaxaas wixii ii soo dhowaadaa wax ku dhici markaasaa aniga oo qof sidii qof waalan oo kale ah ayaa laga kala carari buu yidhi saasaan sadada ku bixin jiray buu yidhi hadda nafta waxaa weeyaan waa amaara bisuu qofkii la dagaala naftiisa oo waxaa hawadeeda ah ka reebana jan uu ku geli qofkii adeecoo raaco daba socdan naarbuu ku gelayaa sidaa weeyaan marka nadarku waxma ma bixiyee qof bakhayloon si kale wax ku bixiyeen yaa sharad iyo nadar baan galaydaasi wax looga heli xadaanaa moxamed binu yaxya qaala akhbarana xadaanaa yaziid bin abi xakiim can sufyaan can cabdillahi binu diinaar can ibni cumara cabdullahi bni cumar bn اlkhadaab can الnabiyi sala اllahu alيyh waalih wasalam annahu nabigu qaala wuxuu yidhi annadru nadarku laa yuqadimu shay'a waxba ma soo hormariyo walaa yu'akhiruhu waxna ma soo dibdhigo wax horeeyana masoo ma dibdhigi karo wax dambeeyana ma hormarin karo wa inamaa yustakhraju bihi min albakhiil bakhiilka sababtiisa wax looga baxsadaa oo looga qaataa xadaana abu bakr bin abi shayba qala xadaana qundar maxamed bnu jacfar can shubaxa xadaana maxamed بن muana wbn bashaar walafd ibn muana qaala xadaana maxamed bn jacfar xadaana shucba can mansuur ibn muctamir can cabdillahi bn murata can ibni cumar cabdulahi can nabiy sala allahu aleyh waalih wasalam annahu nabigu nahaa can nadar nadarkii wuu nahiyey kolba qofka hadduuba u malaynayo inuu nadarka wax keeni oo wax reebi oo wax keeni karo arrinta caqiida xumadaasi iyo qadarka ilaahay qofka uunan aaminin baa ka dhalan iskaba dhaaf wa qaala nabigu wuxuu yidhi inahu laa yaatii bikhayr khayr lama imaado ma keeno khayr oo dhan ba waa laga anfiyeyba laa yaatii bikhayr wa inamaa yustakhraju bihi min albakhiil qofka bakhiilkaa ayaa wax lagaga qaataa oo lagaga baxsadaa وxadثnii mحamed بن rاafici qala xadaثna yaحya بن aadم xadaثna mfضل iبn fضالxa وxadaثna mxamed بن مثنى وبن bشhاar qala xadaثna cabdالرحman بن mahdi can سufyaan الthwri kilahuma can mansur bhada isnaad naxو xadiiثi jariir jariir بn cabdالxamid oo dambi xadiidkiisa oo kale ayuu sheegay qala xadaثna qtayba بن سacيid xadaثna cabdالcaزيز can الdaarawardiya can alcalaa bni cabdiraxmaan an abi hurayra ana rasuula اllahi sala اllahu aleyh wasalama qaala nabigu wuxuu yidhi laa tanduruuha nadrina faina nadra nadarka iyo sharad baan galay iyo ilaah waxaasaad uga ogtahaydaasi laa yugnii min alqadari qadarkii ilaahay kuu qoray ee qoraalkiisa uu horreeyey ee qalamkiina la kor yeelay warqadiina ay angegtay qadarkaasi laa yuqni nadarkii shayan waxba kama deeqayo wax uu ka bedeli kara ma leh wa inamaa yustaqraju bihi min albakiil qofka bakhaylka unba wax lagaga qaataa waxaa un qadarka wax ka bedeli kara ducada xadiid baa kusoo aroora saxiixa qadarka waxaa un wax ka bedeli ilahay inaad barido subxaana wa tacaala baryada ilaahay iyo ducada ilahay qiimaha ay leedahay iyo meeshay gaarsiisan tahay ayay tusaysaa waxaa kaloo iyaduna jirtaa sadaqada iyo silaturaximka sadaqada iyo silaturaximka qaraabadoo la xiriiriyo iyaduna raadka iyo cumrina waa lagu dheereeyaa saaqadana waa lagu waasiciyaa qala xadaanii xadaana maxamed bn muhana wbn bashaar qaala xadaana maxamed bn jacfar cafwan xadaana shacb bn xajaajin qaala samictu lcalaa yuxaditu can abihi can abi hurayrata can nabiyi sala allahu aleh waali wasalam sala allahu alayh waaalih wasalam annahu nabigu nahaa can nadr nadarkiibuu reebay wa qaala inahu laa yaruddu min alqadari qadarka waxba kama radiyo kama celiyo wainamaa yustakhraju bihi min albakil bakhiil baa wax laga qaataa mooyaane waa ilaahay qoray oo qadaray wax bedeli karo alla iyo wasbaabaha qaaroo lagu xidhay ila waxyaalaha qaar asbaab baa lagu xidha hadduu waxay waxaa sameeyana saha loo yeelo hadduu sameyn waayo saha loo yeelo cumrigiisa oga dhigaa toddobaatan siddeetan hadduu noqdo qof qaraabada xidhiiriya oo sadaqada iyo waxbixinta ku fiican ha loo dheereeyo haddii kalena afartan jir ha lagu maaragtay eh, dhaftaa looga qaado ah, saas ayay culammadu ku fasireen waana ilahay awooddiisa waxba kuma yamxu llahu maa yashaau yubit ilahay wuxuu rabuu tiri wuxuu rabana wuu sugayaa wa cindahu mulkitaab umulkitaab oo muxuu ahaa looxulmaxfuudka waxay ku qoranse sidaasuu isaga u sugnaanaya ee wixii malaa'igta loo soo dhiibay ayaa labadaa loo qaybin qala xadaana yaxya bnu ayuub wqutayba bnu saciid wcali bnu xujr qaluu xadaana ismaaciil ibn huwa bnu jacfar can camr ibni abi camr can cabdiraxman bn lacraj cabdiraxman bn hurmus can abi hurayrata ana nabiya sala allah aleyh waalih wasalama qaal ina nadr nadarku laa yuqaribu min ibni aadama ibni aadam uma soo dhoweeya shayan waxba uma soo dhoweenayo wax kaa fogaa nadarkuu soo dhoweyn maayo ah, lam yakun illah uuna ilaahay ahayn qadarahu lahu kii u qadaray wax ka fogaa qofka oo ilaahay uunan u qadarin usoo dhoweyn maayo walaakin nadru nadarku yuwaafiqu lqadar qadarka ayuu waafaqi marka wixii uu ku nadray nadarkii iyo wax ilahay ba marka horeba qadaray yaa iswaafaqi markaasaa fa yukhraju bidalika arrinkaas sababteedii nadarkaasi la helay yaa min albakiili waxaa looga qaadani maa xoolo uun lam yakun ilbakiilu bakiilku ahaan lahayn yuriidu kii doon an yukhrij inuu bixiyo wuxuu inuu uh, bixiyo una rabin ayaa looga qaadaya wey fayukhraju bidalika min albakiil maa lam yakun ilbakiilu yuriidu an yukhrija inuu bixiyo una rabin nadarka hadduunan ahayn qaala xadaanaa qutayba ibnu saciid waa kuwii dhihi jira oo kale xoolihii markay ka dhumaan oo kale aw hebelow xoolih haddii la helo sameyn baa la gawrici wan baa la gawrici kuwii dhihi jira oo kale wey aw hebel neef ma keeni karo baadina ma ma badbaadin karo dhurwaana afka ma qaban karo wax ilaahay qoray qadaray unbaa socon alla bari iyo alla ku xidhnaasho idaa sa'alta fas'al illaah wa ida istacanta fastacin biاllah hadihi caqiidat lmuslim qofka muslimka caqiidadiis wataas waana tarbiyadii nabiga calayh salaam uu ku tarbiyeeyey sikaaru saxaaba ibnu cabaas buu la hadlayaa oo yar ola idaa sa'alta fas'al illaah waida istacanta fastacin biاllah haddaad axad ilaahay weydiiso isagaa daar iyo naafica waida istacanta fastacin biاllah haddaad kaalmo wax weydiiso alla kaalmo weydiis subxana wa tacala addoomahona hadday kulmaan wax ku taraan waxba kuma tari karaan ilahay aduuna kuu qorin inay ku dhibaan hadday isku raacaan oo shirqool iyo wax kasta ay maleegaanna kuma dhibi karaan wuxuuna ilaahay qorin subxaana wa tacaala ruficat alaqlaam wajafat isuxuf qalamkii wax lagu qoray mar hore la kor yeelay suxuftii iyo warqadihii waraaqihii wax lagu qorayna angege saasuu leeyahay nabi sala allah aleh wasalam qala xadaana qutayba bnu saciid bnu jamiil ibnu dariif qala xadaana yacquub yani ibnu cabdiraxmaan alqaari wacabdilcaziiz yani daarawardi kilaahumaa can camr ibni abi camr bihada alisnaad soo mara cabdiraxmaan can abihi baabun laa wafaa linadri nadar lama oofinaayo fii macsiyat illahi hadduu yahay ilaah waxaan ku nadri inaan waxaa sameeyaa tiri wixii waa wax macsiya waa wax dembi ah waa wax xaaraana la oofin maayo wixii ku socon maysa waa nadri intaad tiraada samayn maysid shay dembi ah waad ka istaagaysaa waan shalad baaman galay taagnaan maysid soo macsiya maaha soo dembi maaha soo xumaan maaha maya ma samaynaysid laakiin maxaa samayn kafaaratu kafaaratu lyamiin bay culamada qaar dhaheen qaarna waxay leeyihiin yatuubu ila allah subxaana wa tacala walaa yunafi ma oofinayo walaa fii ma laa yamliku alcabdu addoonka wuxuuna lahaynna ku nadri maayo oo wuxuu yidhi ilaahay haddaad ii caafiso qofka xanuunsan arigaa ree hebel baan wan ka gowrici ninka xoolihiis buu lehay waan gowracaya laa yamlik alcabd qofka wuxuuna lahayn kuma nadri karo qala wxadaanii زuhayr bnu xarbi wcaliي bnu xujri sacdiyi wlafd lزuhayr qaala xadaana ismaaciil ibn ibrahim qaala xadaana ayub ibn abi tamiima can abi qilaabat aljarmi cabdullahi bnu zayd can abi muhalabin can cimraan bni xusaynin radia allahu canhumaa qaala wuxuu yidhi kaana haqiifu qabiilka reer haqiif la yidhaahdo oo xuseynkaasi cimraan bin xuseyn aabihiis saxaabi buu ahaa xadiidku inkastoo wax laga sheego markuu soo islaamay asnaamtii iyo wixii uu ku dheganaaba nabiga calayh salaam duca baray waxaad tidhahdaa bu yidhi allahuma alhibnii rushdii waqinii shara nafsi waa xuseynkaas waa cimraan allahuma alhimnii rushdii waqinii shara nafsii qaala kaanat thaqiifu qabiil reer thaqiif la yidhaahdo oo reer carbeeda weeyaane waxay ahaayeen xulafaa libani cuqayl qabiil kale oo reer bani cuqayl la yihahdo xulafa u ahaayeen xulafo yacnaa way waxay ahaayeen dad mag iyo mawlaxada wada leh oo wax isla qabsada oo iskaashaabuursada oo isku hiiliya ayay ahaan jireen <clears throat> xulafa oo labadan qabiil markay isku iskaalmaystaan quwadoodii iyo xoogoodii baa xoogaysanaya magti iska bixin karaan oo difaaci bay iska difaaci karaanoo dagaalkii bay wada gelayaan saasay xulafadu ahaan jirtay wax allaala wixii xilfihaa oo jaahiliyada jiri jira oo dhanna waa la buriyey laa xilfa fi lislam u nabiga alayh isalatu wasalaam wixii xilfi ahaa oo dagaal iyo reebel iska celina iyo fulaan ahaa oo dhan waa la baabi'iyey wixii khayr iyo wanaag iyo tacaawun cala albiri waataqwa unbaa la ogolya reer thaqiif waxay ahaayeen xulafaa libani cuqayl nimankaasay ka xulafa la ahaayeenoo isku dhaarteenoo xalfiga dhaarta weeyaane inay wax wada qabsadaan oo iska mid ahaadaan qolada marka waxay geysato qolada kale ayaa u dhiman waa isku hal qows bay noqdeen fa asarat thaqiifu reer thaqiif baa waxay soo qafaasheen rajulayni laba nin oo min asxaabi rasuuliillaahi sala allahu aleyh waali wasalam laba nin oo saxaabada ka mid ah ayay reer thaqiif ay qafaasheen thaqiif waxay sameeyaan cuqayl baa u dhiman waa hal qowse wa asara asxaabu rasuuliillaah saxaabada nabi ayuuna waxay soo qafaasheen rajulan nin min bani cuqayl reer bani cuqayla lianna xaliifka wuxuu la yimaado waxaa u galaya xaliifka qolada kale waana gaalo dhammaantood cuqayl iyo thaqiif markaaba xarbiyiin muslimiinta col iyo dagaal u cilaansaday wey marka meeshaad ka gashaba waa laga geli kol hadday isku qaws noqdeenoo cadaawadii iyo xarbadiina ay dhinac ka wada mareen nabiga alai slam saxaabadiis marka reer cuqayl baa laga soo qafaashay ayagana hal nin baa laga soo qafaashay wa asaabu macahu waxay kaloo soo heleen alcadba hashii nabiga calayhi salaam cadba ahayd oo nimankaasi ka soo jeeday xoog baa looga soo qaatay xarbiyiin weeyaan wixii laga soo qaatana loo celinahayo mahayo cadba hashaana ninkii iyo hashi baa lasku soo qafaashay fa ataa calayhi rasuulu ullah nabiga calayhi salaam baa u yimid markii madiina la keenay ninkii lasoo qafaashay gaalkaha oo lagu xidhay tiir tirasha ka mid a ah masjidka masaajidka tiirashiisa lagu xidhi jiray xabis iyo jeelay wax ma jirin halkaasaa lagu qabiri oo xikmad kalena waa ku jirtaa bal qur-aanka ha dhagaysto oo wacdiga iyo tartiibaadka iyo nabiga saxaabadiisa say ku yihiin iyo maxabada iyo wanaaga iyo huduuga iyo sakiinadan iyo raxmadan degayso raja laga qabaa kii ku islaamay qaarkood way ku islaameen ninka la dhihi bin afaal waa kii ku islaamay wa huwa fi lwafaaq nabiga calayhi salaam ninkii soo maray isagoo xidhxidhan isagoo xidhxidhan oo masaajid ku xidhan qaala markaasu wuxuu yidhi markuu nabiga ag maray wuu dhawaaqay yaa muxamed muxamedow buu yidhi ila ma aaminsana rasuulnimadii iyo nabinimadiisa nabiga alay slam ma aaminsana magaciisa ugu yeerayaa fa ataahu nabiga waa u yimid fa qaala wuxuu yidhi maa sha'nuk maxaad rabtaa xaalkaada muxuu yahay ood igu yeedhay qaala wuxuu yidhi bima akhadtani maxaad ii soo qabatay wa bima akhadta maxaad u soo qabatay saabiqata alxaaji xaajiga midii la dhaqtamaysay yacnii hashaydii cadba aheyd ee xujayda iyo markii safarada la aado orodka badneed ee ka dhaqi jirtay ee orodka lagu yaqaanay maxaad usoo soo qabatay faqaala wuxuu yidhi icdaaman lidalik nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi isagoo arrinkii weynaynaya akhadtuka waxaan kuu soo qabannay bijariirati xulafaa'ika haqiif kuwii aad isku qowska aheedeen eed ka tirsaneedeen eed isku dhaarateen ee reer haqiif ahaa jariirada iyo dulmigii iyo dardarraday la imaadeen jariirada waxaa weeyaan jinaayadii iyo xadgudubkii ay la imaadeen laba nin bay naga qafaasheen saasaadna laguu soo qafaashay buu yidhi isku hal qoys baadna tihiin uma insarafa canhu waa iskaga dhaqaaqay nabiga calayh salaam fanaadaahu haddana waa u dhawaaqay faqaala yaa muxamed ayuu haddana yidhi yaa muxamed oo ku celiyey wa kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam nabigu wuxuu ahaa raxiima mid naxariis badan raqiiqan qalbi jilicsan buu ahaa oo dabacsan oo haddii loo dhawaaqo xataa gaalkii u dhawaaqay magaciisa waa iskaga dabcay waa u jilcay farajaca ilayhi waa ku soo laabtay faqaala wuxuu yidhi maa sha'nuka muxuu yihi xaalkaada igu yeedhaysaa qaala inii muslimun yaa rasuullahi ma idhahdi yaa nabiy allahi ma idhahdi muun dhihin asagu sala allah alay wasalam mutawaadic buu ahaa rasuulka calayh salaam hadda nin madaxa haddaad magaciisa ugu yeedho waxaa laga yaabaa inuu xoogu jirkii isgeliya dhici karta ku sheekha haddaad magaciisa ugu yeedhana kadalika xoogu waa isyar geli karaa maa shaanulka qaala inii muslim muslim baan ahay buu yidhi hadda waaban islaamiba mana aha muslime waa inuu wuxuu rabaa xariga lagaga furo oo lagu sii daayuu rabaa sidaa aad ka fahmi karta siyaaqa iyo hadalka qaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam low qultahaa haddaad kelimadaa dhihi leed wa anta adigoo tamliku amraka amarkaada mulkinaaya adoo umuurtaada gacantaada ku jirto oo xor ah oo nina ku khasbin haddaad anaa muslim dhihi leed aflaxta waad liibaan laheed kulalfalaaxi liibaan dhammaanteed baad liibaan laheed buu yidhi liibaan dhammaanteed maxaa yeele dembigaada hore o dhantii la dhaafo ayaa warqadaada o dhan warqad cad bay noqon laheed alayslaamu yajubu maa qabla islaamku wuxuu baabi'iyaa oo tirtiraa wixii ka horreeya oo dembiha o dhan buu baabi'iyaa marka waad liimaan laheyd walidaalika qofka hadduntu soo islaamo maalintaa u dhinto ahluljanno wey markaa aljannu gelaya nabiga calayh salaam nin saxaabi ah oo soo islaamay oo intuuna islaamin bu wuxuu yidhi miyaan islaam mase galaa islaam baa layidhi waa islaamay dagaalkiibu u galay markiiba waa qabsatay nabigu wuxuu yidhi calayh salaam camila qaliilan wa ujira kaiiran camal yarra waa la yimid ajir weyn oo manaasilu shahadaana waa gaaray ayuu nabi alai salaam yidhi marka haddaad dhihi lahayd kelimadaasi hadda waa xoogow sandulle iyo calaacal bay kaa tahay adigoo nina ku khasbaynin oo amuurtaada taladaada gacanta ku haya haddaad dhihi lahayd waad liibaan lahayd bu nabi alai salaam maxaa yeelay innii muslim waa lagu islaamaa qof gaal gaalaha wuxuu yidhi muslim baanahay soo dhowo baad leedahay muslim aaba tahay laa ilaha ila allahu iyo keliya maaha wax lagu islaamo muslim baan ahay hadduu qofku yidhaahdo waa waxyaalaha lagu islaamay ka mid tahay ma islaamtay ha muslim baan ahay laa ilaha ila allahu iyo mxuu ahaa tawxiidka iyo nafyi iyo ihbaatka iyo alla keligii in la caabudo iyo waxay kasoo horjeeda in lagu kufiyo iyo waxaasoo dhan waxay kamid tahay markaa tawxiidkii iyo axkaamtiisa kale iyo arkaantiisa kale loo sii caddeeyo walidaalika niman saxaabada nabiga calay salaam ka mid ahoo duulaan ku jiray oo nimankii la dagaalamayana gaalada hanti intii laqaqabtay ay dheheen sabana sabana sabana sabana nabigay ku dhihi jireen saxaabada iyo muslimiinta saabi ku dhihi jireen diintiininaad ka baxdeenoo diin kalead gashay may dhihi jireen ayagiina marka markii la qabtay gaalada waxay leeyiin sawaana annagana sidiinoo kale nahay sidiinoo kaleo nahay sawaana ayay yidhaahdeen khaalid binu waliid waa laayey in yaroo cabdullaahi bin cumar uu ku habsaday oo celiyey oo uu diiday mooyeene nabiga markii loo sheegay calayhi salaam wuxuu yidhi allahuma innii abra'u bimaa facala khaalid khaalid wuxuu sameeyey ilahu beri baan ka ahay innii muslim qofkii yidhahda luqou ku dhaho af kastaba ku dhehee waa islaamayaa marka ninkan waxaa lagu yidhi haddaad hadalkaa dhihi laheed mar hore walla waad liibaan laheyd baa layidhi fuma insarafa nabigu waa iskaga tegay calayhi salaatu wasalaam in la hubsado inuu muslim dhaba yahay laiska xaqiijiyo wey fanaadaahu markaa waa dhaqaaqay fanaadaahu haddana waa u dhawaaqay faqaala wuxuu yidhi yaa muxamed ayuu yidhi yaa muxamed oo ku celiy faataahu nabigu mar saddexaad wey intaa nabigu waa soo noqonaya haddana waa ku soo laabtay faqaala maa shaanug war maxaad leedahay qaala inii jaa'icun waan gaajaysnahay faadcimnii cunta isii wadam'aan waan oomanahay fa asqinii qaala nabigu wuxuu yidhi haadihi xaajatuka wataa dantaadii danta dhabteeday rabtay wakaas intaa badarabtay cunto iyo cabitaan baan rabaa marka hor maxaskaga dhiweydaba fafudiya birajulayn labadii nin ee kale ee reer thaqiif ay qafaasheen labadii saxaabi ee thaqiif qafaasheen yaa lagaga furtoo lagaga bedeshay tabaadul asra baa la yihahdaa dadka qafaal la qafaashay iyo maxaabiista in la isdhaafsado marka waxaa weeyaan arrin wanaagsan weeyaano dee gaaladu markay muslimiinta ay qafaashaan ayagana in lasoo qafaasho oo la xanuujiyo oo sidaa deena ay ku soo dhiibaan dadkii muslimiinta ay dhibaatada ku hayeen arrin waxaa weeyaan xarbaha iyo dagaalka ka mida weeyaan marka labadii nin baa lagu soo furtay iyagana koodii baa loo sii daayay amaa hashii calbeed waa la reebtay waa xoolo xarbi muslimiinta iskale oo qaatay qaala wa usirad imra'atu min alansaar nimankii mayna daynin gaadihii <clears throat> iyo qafaalkii mayna daynin usirad waxaa lasoo waxaa la qafaashay imra'atun haweenay min alansaar reer ansaareeda saxaabigii abudar ah xaaskiisi bay ahayd gabadhaa xaaska abudar ah ayaa haddana la qafaashay wa usiibad waxaa kaloo la helay oo la dhacay alcadba hashii nabiga cadba ee dermaanka ka soo jeedana haddana mar labaad baa la dhacay oo gacantii gaaladii ayay gashay gabadhii iyo hashii baa laisla qaatay fa kaanat ilmar'atu waxay ahayd haweenaydaasi islaantaas filwafaaqi xarkay ku xidhxidhnaan jirtay sayn u fakaanin waddankaas gaaladii dhulkii gaaladii joogtaa waa xibxiban tahay wa kaana alqowmu yuriixuun waxay ku soo xareen jireen nacamahum xoolahooda nacamahum xoolahooda waxay ku soo xareen jireen bayna aydii buyuutihim guryaha hortooda sida reebaadiyaha lagu yaqaanaba baadiyu waa degayaan xoolihiina indhahooda inay ka hor muuqdaan baa la rabaa xeradii baa hortooda lagu oodi sarsar baa loo sii samayni halkaasaa heeda lagu haynaya laga ilaaliyaa marka halkaasay xoolahoodana ku oodnaayeen fanfalatat daata leyla habeen habeennada ka mida ayay gabadhii xidhxidhneed ee saxaabiyaddeed xariggii furatay min alwathaaqi xarkihii bay ka fakatay fa atat ilibila geeri bay dhex gashay ilen dhul fog baa laga soo qabtay ma lugeyn karto waa la qaban haddii waa laga soo dabategi karaa iyadana ma baxsan karto waana qof haweenaho habeen inay socoto ku adag tahay <clears throat> marka waxay fikirtay geelooda intaad dhex gasho neefkaad ku carari laheed eed ku fakan laheed dusha ka ful faaatat ilibila geeli bay u timurtay xeradii bay gashay fajacalad waxay guda gashay idaa darad mar allaala markay u dhowaato min albaciiri neef geela markay u dhowaatoba raqaa waa ololayaa raqaa fatatruku markaasay ka tegaysaa raqaa yacani waa sawtkii sawdka geela raqaa waa la yidhahdaa yaa la yidhaahdaa marka mar allaala markii hal u dhawaato inay baltan inaad ay ku yeesho waa ku ololeysaa yani ololka waa geela loo isticmaala maaha dabkii maaha neef dabkii maaha hasha ololeysa maxay tahay baad maqla hasha ololaysa hasha bileed baa ololaysa maxaa ku dhacay hasha hibadeed mirigteed maad ku waxaysaa way ololaysaaye marka dab biyaha la biyaha la ordin reer magaala ayagu biyaha la ordaayaan dayib raqaafa tadrukuhu waa ololka geela loo isticmaalaa markuu ciyayo ama sawdeynayo ayaa hasha way ciyaysaa lama dha way ololaysaa la dhahaa geelida isticmaala fatatrukuhu mar allah marka hasha ay ku cidoba way iskaga tegi tu kalay u tegi xataa tantahii ila alcadba markay socoto hal walbaba ay hal aqbasho ay weyday hashii cadbeehedee nabiga laga soo dhacay calayhi salaam oo geelaas ku jirta xerada ku jira ayay u timid falam tarqu maynan ololin kumayna dhawaaqin kumayna qayniyin qaala wa naaqatun wahiya naaqatun waa hal munawaqatun mudallalah hal waxaa weeyaan layli ah oo hayin ah oo aan kaa carayna wey hayina wey munawaqatan hayina oo aan eh, gacan ogol faqacadad waxay ku fadhiisatay gabadhii fii ajifii cajuziha miskaheeda halkaa misigta intay kaga fadhiisatay ku dhegtay maaratay eh, ku dhegtay nacam kuruska uma zajarada markaasay deenna kicisay way canaanatay oo jawbay tiray way kacday fandalaqad markaasay la tagtay hashii bay ku carartay wanadiiruu waxay ogaadeen gaaladii bihaa gabadhii inay fakatay nadiruu maanaa calimu wey waxay ogaadeen bihaa gabadhii xidhneed inay xarkee fakatay ooy carartay bay ogaadeen fa dalabuuha waa soo dalbeen waa ka daba yimaadeen waa ka daba ordeen fa acjazathum way cajis gelisay way noojisay way gaari waayeenoo say way ka rifi waayeen markaasay nabad bay ku tagtay qaala wanadarat lilaah intay sii ordaysay ee cadow kasii sii cararaysay way nadartay inta inti loo keena xadiidka shaahidka waa kan wanadarat lilaah ilaahay waxay ku nadartay in najaaha allah hadduu ilaahay badbaadiyo calayhaa hashan hadduu ilaahay ku badbaadiyo ay ku fakato latanxarannahaa inay gowracdo waxay tii ilah haddaa hashan igu badbaadiso oo madiine ku tago inaa waxaa iga sharada oo iga nadara aan gowraco hasha falamaa qadimat almadiina markay magaalada madiine gashay ra'aha naas dadkii baa arkay haa gabadhii oo hasha saaran soo gashay waatan faqaaluu waxay dhahdaa cadbaa waa hasha cadbeed naaqatu rasuuliillaah hashii nabiga calayh salaam weeye ila hasha la garan qofka intaan la garan hashaa la arki faqaalad waxay tihi inahaa nadarat ayada waa hadashay anigan inala hadlaayo nadarad waxay ku nadartay islaantaydan hadlaysa in najaaha allahu hadduu ilaahay badbaadiyo <clears throat> hasha ku badbaadiyo caleyha korkeeda latanxarannaha inay gawrici baan ku nadraye bannaanka ka mara hasha hasha waa gawrici rabaaye fa dadkii baa yaaban baa waxay u tageen rasuulallahi sala allahu aleyh waaalih wasalam fadakaruu dalika lahu arrinkii bay u sheegeen oo waxay dhaheen waxay leedahay islaantii hasha waan gowracaya waan ku nadray faqaala nabig wuxuu yidhi subxaana allah tacajub waay waa la yaab biisa maa jasadhaa waxay ku abaalmarisay baa baas leh hashi ay ku soo badbaaday ilaahay ku badbaadiyey waan gowrici wax saxa ma aha ta labaad hasha markay gowrici mayadaa iskale nadarad lilaahi bay ku nadartay bal fiiri in najaaha allahu hadduu ilaahay badbaadiyo caleyha korkeeda hasha ku badbaadiyo latanxaranna inay gowrici laa wafaa'a linadrin nadar la oofin maayo fii macsiyatin wax macsiya haddaad ku nadarto ood ku sharado la oofin maayo walaa fii maa laa yamliku alcabdu qofka wuxuuna lahayn oo awood iyo xoolihiisaba aan ahaynna kuma nadri kara buu nabiga alayh salaam yidhi wa fii riwaayati ibni xujrin laa nadra fii macsiyat illah qaala xaddaana abu rabiic alcataki sulaymaan qaala xaddaana xamaad ibnu zaydin xa waxaddaana isxaaq bn ibraahim ibn abi cumar can cabdiwahaab athaqafi kilaahuma can ayuuba bihada alisnaadi naxwa wa fii xadiidi xamaad qaala kaanat alcadbaa waxay ahayd lirajuli min bani cawqayl nin reer binu cuqayl lahaan jir wa kaanat min sawaabiqi alxaaji xujayda midtii ka horod badiso ayay ahayd wa fii xadiidihi ayda fa atat calaa naaqatin daluul hal daluulah oo leelyan mujarasatan haddana maaragtay mujaraba ah mujarasa iyo naaqatun daluul iyo muxuu aha mudaraba iyo waa isku wada macno wa fii xadiid thaqafihi waya naaqatun mudaraba hal tababaran oo hayin ah oo ogol in maaragtay la isticmaalo la rarto ayay ahayd hashaa ayada ordna waa lagu yaqaanay <clears throat> waa tii nabiga calayhi salaam waxaa la yidhaahdo musaabaqa ayaa jiri jirtay oo awrta iyo geela iyo waa lagu oratamaa fardaha iyo marka hashaa nabiga alay slam weligeed lagama orod badinin nin acraabi ah wuxuu la yimid qurbac yaroo aan ah, saa u sii weynayn buu la yimid catuud ah markaasuu deena la oratamay hashii nabiga waa laga orod badiyeyba intaas hashii soo orodka lambarwan haysatay ee biladda haysatay wax ka orod badiyo weyday baalkaas qurbacaasaa ka orodabiyey acraabi haddana wata saxaabadii markaasay deen aad u xumaadeen oo jirka isgeliyeen oo ka xumaadeen arrinta iyadoo xagga nooga yimid kan hasha nabiga inay weligeed koobka waddo oo iyada sarraysay rabeen war markaasi aad isku xumeeyeen nabiga calayh salaam wuxuu yidhi waxba ha isu xumaynina sunnada ilaahay baa saas ah ardadan dusheeda wax ma koreeyo oo muddo ma sarreeyo ilaa ilaahay wuu dejiyaa hoos buu dhigaa ha qofkii muddo sarreeya hoos buu marka dambe madax buu ahaa maa laga qaadaad maqlaysaa nacam maalqabeen buu ahaa kada xoog buu lahaa waa baaba ila akhiri marka qof walbaba wax adduunyadan sideedaba uu koraynaya ma jirto korayna ma jirto aakharo waya ninka ilaahay korraysiiyaa midda aan hoos looga soo noqonaynin oo ninkii darajaad fog ilaahay siiyaa kaasaasa usoo laabanaya baabun wuxuu ku saabsan yahay man nadara qofkii ku nadraa an yamshiya ila alkacba kacbada inuu lugku tago wuxuu yidhi kacbada musharafadan lugeyn buu lagu tegi ayuu ku nadray waad maqlaysaa dad oo dhulka isu soo mareen oo kacbada ay ku tageen iyo xujayda sanad walbaba waxbaa la sheegay qaraa'iba nin lug ku tagay baskiil ku tegey marka qofka asagaa ah, wuxuuna awood u lahayn oo mashaqa ah oo tabartiis iyo taagtiis aan ahayn hadduu ku nadro qofka asagaa ah waa qof iscadaabaya ah, ilaahayna danka ma laha lama ogolo waa fuulaya gaadiidkii kafaaratulyamiinna waa bixinaya cinda bacdi ahli kafaaratulyamiin kafaaratulyamiin maxaa la dhahaa idcaamu casharati masaakiin min awsadi maa tudcimuuna ahliikum aw kiswata aw yani toban miskiin buu quudin ama arab bixin addoon hadduu hayo u xorayn haddii kale saddex beri buu soomi saas weeye qofka dhaarta way noo imaan doontaa abalyamiin qala xadaثna yaحya bnu yaحya التmimi akhbarana يزيid bn زuruuci can xumaydin haabit bn asلم can anas bn malik radي الlah canhu xa وxadaثna ibn abi cmr wlfd xadaثna marwan bn mucaawiyaة الfazariy xadaثna xumayd الطawiil xadaثna haabit bn asلم can anas bn malik an الnabiy salى الlah عalيه wasalam ra'aa shaykhan oday buu arkay nabigu yuhaadaa la liicinayo bayna ibnayi laba wiilo u dhalay dhexdooda nin oday ah oo garbaha laga wado oo la liicinayo laba ilmoodoo dhalay laba wiilow dhalay xaggii xagga ay ka wadaan asagana yuhaadi xaggii xagga uku kufaaya ayuu nabiga arkay calayh salaam faqaala wuxuu yidhi maa baalu haada ninkan xaalkiisa muxuu yahay xaj baa loo socdaa madiina iyo makana afar boqoloo kilomitr waa dhul kale fog wey qaaluu waxay yidhi nadara wuxuu ku nadray an yamshiya inuu lugku tago inuu lugeeyo qaala nabiga calayhi salaam baa wuxuu yidhi in allaha ilaahay can tacdiibi haadaa kan cadaabidiisa nafsahu naftiisa uu cadaabayo la haniyun waa ka deeqtoomaa naftaada inaad cadaabto ilahay danka male wax uu ka rabo iyo waxay u tari midna ma jirta subxana wa tacaala naftaada inaad cadaabto ilahay waa ka deeqtoomaa buyu nabi alay slam maa yafcalu allaahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum ilahay cadaabkiina muxuu ku fali hadda adiga aad iimaan iyo islaamnimo iyo toosnaan la imaato cadaabkaada iyo ciqaabtaada mid ilahay ukun falay marka inaad adiga iscadaabto ood dhib isku keenta maaha cibaadada marka kulamaa aada nashaad iyo awooddaada wixii tabarta la imaanaysay ku saxsantahay ku fiican tahay saasay ku fiican tahay haddii aad maalan aad heli karto inaad eh, meeshii cibaadada ku tagto diyaarad iyo inaad gaari ku tagto diyaaradda ka fiican diyaarad baa ku tagtay adoo nashaad leh jismigaada jirkaada uu eh, cajis iyo burmur midna gaarin cibaadadii si fiican u gudan kara ayaa tagtay inaad lugaysay inaad diyaarad gaari fuusha gaariha ka fiican sidaa wey wa wuxuu amray an yarkaba inuu wax fuulo ayuu amray nabiga alay slam kol haduuna socon karin waxadaanaa yaxya bnu ayuuba qutayba bnu xujr qalu waxay xadana ismaaciil huwa bnu jacfar can camr huwa bn abi camr can cabdiraxmaan alacraj can abi hurayrata ana nabiya sala allah aleh wasalam nabigu adraka sheekhan oday buu nabigu soo gaaray yamshii socda bayna ibnayhi laba wiilow dhalay buu kala dhex socdaa leeyahay ilaa ilaa ay waldaamiya uwada socod xumi iyo tabardari waa midda labada garbood loogaga jiro yatawakau calayha ayadbu ku dangiiga calayhima labadoodibu ku dangiigayo haystaa faqaala nabiyu sala allah aleh wasalam ba wuxuu yidhi maa sha'nu haada muxuu yahay ninka labada dhinac lagaga jire labada wiil cuskaraya qaala ibnaahu labadiisi wiil baa jawaaba hadlo waxay dhaheen yaa rasuula allah kaana calayhi nadru nadir baa lagu lahaa socodkan inuu saa u socdo ayuu ku nadray faqaala nabiyu sala allahu aleh wasalam ba wuxuu yidhi irkab fuul ayuha sheekh <clears throat> war odayahow gaadiid fuul bay fa allaha ilaahay qaniy waa ka deeqtooma canka adiga iyo wa can nadrika nadarkaadeen wlafdi lqutayba bnu xajar waxadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana cabdulcaziiz yani ibnu daarawardi can camr ibn abi camr bihada isnaad milah qaala waxadaana zakariya bnu yaxya bnu saalix almisriyu xadaana mufadl ibnu yani ibnu fadala xadaana cabdullahi bnu cayaashin can yaziid bn abi xabiibin can abi lkhayr waswa mahad bn cabdillah alyazani can cuqb bni caamirin radia allahu canhu anahu cuqba qaala wuxuu yidhi nadarad ukhtii gabarh walaashaa waxay ku nadartay an tamshiya ilaa baytillaahi ilaahay gurigiisa kacbada baytullah alxaraam inay u socoto xaafiya weliba iyadoo kabala-aana ayadaa ka sii daran ninkii ninkii wuxuu ahaa kabala-aan muuna sheegin waan lugeyn buu yidhi tan waxay tihi intaan lugeeyo yaa weliba kabala-aan aad socon bay tihi fa amaratnii waxay amartay buu leehay cuqbe an astaftiya allaha rasuula allah inaan nabigu usoo weydiiye arrintaa iyada xukunkeeda sala allahu caleyh waaalih wasalam fastaftaytuhu waan usoo weydiiyey faqaala wuxuu yidhi litamshi wala tarkab hadday socon karto wixii socodaan ha socoto markay socon weydana gaadiid ha fuursha buu nabig alai marka wixii mashaqaa ood awood aba u lahayn oo tabar u lahayn ku nadrimaysid وxadثnي محمد بن رافع qال xdثna cبدالرزاق بن hmام سنعاn أخبرna iبن jurayج cبدالملك qال أخبرna سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي xبيب أخبره أن أbا الkhير mrhd بن cبداللahi xdثه أن cقبة بن cاmر الجuهني رضي الله عنه أنه qاal nadرت أختي walaashay waxay ku nadartay inay lug ku tagto fadakra بmثل xadيiثi مفضل وlam ydkr في الxadيiثi xاafiyatan intaa kumuna sheegin raawiyan waزaada wuxuusa ziyaadey وkaana abوlkhayr ninka abوlkhayr la yidhaahdo wuxuu ahaa laa yufaariqu cqبة cqba ma faaruqi jirin yani kaana yulaazimhu wayakhdu minhu اlcilma ayuu ka qaadan jiray mulaazama qaala xadaanii moxamed bnu xaatim ibn abi khalafin ibn abi khalaf moxamed binu axmed qaala waxay yihahdeen xadaana ruux bnu cubaada xadaana ibnu jurajin akhbarana yaxya bnu ayub ana yaziid bnu abi xabiibin akhbarahu bi hada islam mid xadiid cabdirazaq oo kale baabun kafaarati nadar nadarka kafaaradiisa nadarku hadduu nadar daaco yahay wixii aad ku nadartay waad la imaanaysaa haddii aadan la imaan karin ama nadar uu yahay nadarun macsiya ama nadarun mutlaq uu iska yahay waxaad ku nadartayba aadan sheeginba waxaasaan samayn doonaa maada dhihin nadar baa korkayga umaad tidhi intaasaa kafaarat lyamiin ayaa loo bedelayaa وxadaثnii haaruun bn saciid اlayliy وyunus bn cabd اlaclى وaxmed bn ciisa qaala yunus akhbarana wqala akhrana xadaثna ibn wahbin akhbaranii cmr bn xaarif can kacb bn calqamata can cabdiلraxmaan bn shumaasa can abi اlkhayr marhad can cuqb bn caamir الjuhani radi allahu canhu can rasuuli اllahi salى اllahu alيh walih waslama qaala nabigu wuxuu yidhi kafaaraة الnadri nadarka kafaaradiisa kafaarat lyamiin wey dhaarta kafaaradeeda marka ma nadaroo dhan maya nadaru daaca oo qofka uu magacaabay nadaru daaca oo musama oo mucayana wixii aad ku nadartay baad la imaanaysa ad oofinaysaa laakiin nadarka hadduu yahay nadaru daaca laakiin mutlaq uu yahay lilaahi calaya nadrun baa iska tiri lilaahi calaya nadrun korkayga nadar baa ahaaday sharad baa ahaaday muxuu yahay sharadka masalaabaa masadaqooyinbaa muxuu yahay maada sheegin kafaarat lyamiin idcaama casharati masaakiin toban miskiin quudi ama arbixi haddii kale saddex beri wey bismi اllahi الraxmaan الraxiim kitaabu اlaymaan aymaantu waa jamcu yamiin dhaartii ayaa laga hadlayaa dhaartuna waa adkayn wax la adkeeyo ayaa dhaar la yidhaahdaa bidikri ismin min asmaa'i illaahi aw sifa min sifaatihi markaasay sharci noqonaysaa magaca ilaahay ama sifaatka ilaahay subxaa afcaashiisa ayaad ku sheegtay ood ku adkaysay marka aymaan baa la yidhaahdaa iyaduna baabkeedii weeyaan baabu nahyi waxaa laga hadlayaa reebiddii laiska reebay can ilxalifi bikayri illaah haddaad dhaaranayso waxaan allahe kuma dhaaran kartid subxana wa tacaala laa nabiyun mursal walaa malakun muqarab walaa waalidun qariib walaa baciid qofna ilahay wax ka soo haray laguma dhaaran karo ilahay makhluuqiisa waa ku dhaartaa in badan ma arkaysa sawa shamsi wa ducaaha walqamar idaa talaaha dhacab ku dhaaranaya makhluuqaadka ilahay waxba awoodiisa iyo khalqigiisa waa ku wada dhaarta laakiin makhluuqu ama aadamuhu makhluuq kuma dhaaran karaan aabbahay baan ku dhaartay iyo nabigaan ku dhaartay iyo diintaan ku dhaartay qur-aanka haddaad ka wado diinta oo kalaamka ilaahay ah oo sifa min sifaati ah musxafka haddaad musxaf qur-aanka arrimahaas dhib maleh <coughs> dhib male <coughs> laakiin aabbaha iyo muxuu ahaa wax kale oo makhluuqa kuma dhaaran kartid hayr اllah وxadaثnii abu طاhir أحmed بن cmr بن srxin qal xadaثna iبn whbin cabdالlahi بn whbin can yunus xaw xadaثnii xrml بn yaحya abarna ibn whb abarna ibn whbin cabdالlahi abaranii yunus بn yaزيid can ibni shihaabin zuhri can salim bn cabdillahi can abihi qaal samictu cumar bn khadaab baan maqlo yaquulu la qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi ina allaha caza wajal ilaahay yanhaakum wuxuu inaga reebaya an taxlifuu inaad ku dhaarataan biaabaa'ikum abayaashin an taxlifuu biaabaa'ikum buu inaga reebayaa marka qeydka asaga ah waa qeyd laa mafhuuma lahu biaabaa'ikumtaas ee waxaa weeyaan min bayaanu waaqic waaqicii markaa nabiga calayh salaam uu joogayba saa ahaa cumar oo caza wajal yanhaakum an taxrifuu biaabaa'ikum wailaa waxaa la mid ah biajdaadikum biikhwaanikum biacmaamikum adeeradihiin walaalihiin hooyooyinkiin intaba waa la mid oo hadalkan dambe aad ka fahmaysaa man kaana xaalifan xadiidka soo socda man kaana xaalifan falyaxlif billahi olyasmut ama ilaahay ku dhaaro magaciisa ama iskaba aamus marka wixii ilahay ka soo horo o dhan baa la diidan yahaye aabba keliya maaha qaala cumar baa wuxuu yidhi fa wallahi baan ku dhaartay maa xalaftu ma dhaaranin bihaa dhaartaasi aabba lagu dhaarto oo kale ama hayrullahi lagu dhaarto mundu samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam nabiga maalintaan maqlay laga bilaabo nahaa canha isagoo reebay intaan nabiga oo reebay aan maqlay dib damba uguma noqonin saxaabadu saasay ahaayeen waqaafiina cinda kitaab illah kitaabki ilaahay iyo diinta ilaahay markay maqlaan markaba way dhaqan gelin jireen wixii xumaanana way ka leexan jireen halkaas bareega ku qaban jire ka istaagi jireen intay maqlaan oo maqlaan oo maqlaan dhagahooda ku badato haddana iska sidaa umaynan ahaan jirin taa waxay tusaysaa dacfu liimaan iimaanka oo daciifa khashada iyo cabsida ilaahay subxaana wa tacaala laga cabsanaayo aad u yar iyo xishoodka rabbi laga xishoonayo aad u gaaban bay tusi in waxaana noo sheegaayo waxba naga bedelaynin laakiin saxaabadda maxay ahaayeen markiiba wuxuu yidhi iska dhaaf inaan aniga aan dhaartee daakiran aniga oo sheegaya oo xaggayga ka dhaaranaya mid iyo walaa aahiran anoo ka xikaayoonoo qof kale ka sheekeeni midna kuma dhaaranin buu leehay airatu waxaa wey yahuru can akhi hebel baa saa ku dhaartay hebel baa aabihii ku dhaartay xataa ma dhihin saas macnaha daakira min cinda nafsi walaa aahira can hayri aniga oo sheegaya xaggayga ka sheegi oo dhaaranaya iyo walaa aahira anoo ka xikaayoonayo qof kale midnaba dhaar dambe oon ilaahay magaciisa aan ka heniy sifaadkiisa kuma dhaaranin aawy marka asmaada ilaahay in lagu dhaarto oo xuruufulqasamka saddex weeyaan alwaaw walbaa watah weeyaane saddexdaasi xuruufulqasamka la isticmaalo ism min asmaa'ihi sifa min sifaatihi allah lagu dhaarto magaciisa ama sifaatkiisa cizada oo kale wacizatii wajalaalii wacizatika wacizatik laa wacizatik qad qad wacizatika cizada waa sifa qال xdثnي cبدالملك بن شعyب بن لyث qال xdثnي أbي عن جدي xdثnي cqyل بن khالد xا xadaana isxaaq bn ibrahim wcabd bn xumaydin qaala xadaana cabdrazaq bn hamaam akhbarana macmar kilaahuma can azuhri bihada isnaadi milah hayra ana fi xadiidi cuqayl waxaa ku sugan maa xalaftu biha dhaarta noocaasa mundu samictu rasuula allah intaan nabiga maqlay calayh salaam kuma dhaaranin buu leehay cumar yanhaa canhaa soo wareebaya walaa takalamtu biha xataa kuma hadlin walam yuqul mu dhihin daakiran walaa aafiran ma dhihin laa takalamtu laasaa marka caam ah afkayga maba soo marinin wey daakiran walaa aafiran tana waa tafsiil waaye anigoo xaggayga ka sheegayay iyo anoo qof kale ka warinaya midnaba waxadaana abubakr bn abi shaybata wacamr naaqid ibnu bukayr wazuhayr bnu xarbin qaaluu waxay xadaana sufyaan ibnu cuyayna can zuhri can salim can abiihi qaala samica nabiyu sala allah alay wasalam cumara cumar buu maqlay wahuwa yaxlifu biabihi asagoo ku dhaaray bimidli riwaayati yuunus wamacmar qaala xadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana leytun xaw xadaana moxamed bnu rumxin walafdu lahu ahbarana leyt can naafic can cabdillaahi bni cumar can rasuuli illaahi sala allahu aleyh waali wasalam anahu nabigu adraka cumar bnu khadaab cumar bnu khadaab oo fii rakbin dad socda oo safareey ahoo gaadiid saaran ku dhex jira oo ayuu soo nabiga soo gaaray wa cumaru yaxlifu biabiihi cumarna aabbihi buu ku dhaaranaya waatan abahiisaas aabbahi baa ku dhaartay buu leeyahy dayib fanaadaahum rasuululahi baa u dhawaaqay naadaa niduhu waa qof kaa fog ayaa u dhawaaqaysaa marka cumar waa ka fog yahay waa u dhawaaqay nabigu calayh salaam wuxuu yidhi alaa ina allaha caza wajal ilaahay yanhaakum wuxuu inaga reebaya an taxlifuu biaabaa'ikum ina aabayaashii ku dhaarataan faman kaana xaalifa ninkii dhaaranaya falyaxlif billaahi ilaahay ha ku dhaarto biismihi oo bisifatihi aw liyasmud ama ha iska aamuso intaad wax kale ku dhaaran laheed iskaba aamus buu yidhi nabiga sala allahu aleyh waalih wasalam aw liyasmud marka qofka hadduu munkar uu la jahro macruufka iyo wanaagga loo sheegay iyo inkaarulmunkarna waa lala jahri waa lala jahraya asagii baa bannaanka la soo istaagay hadduu bannaanka la soo istaago sida uu u muujiyey baa loo muujinayaa inkiridda la inkirayana markuu cumar radia allahu canhu biaabihii ku dhaartay nabigana calayhi salaam waa u dhawaaq isagana wixii la wada maqlaaya uu yidhi arrintaasi ma bannaana qaala wxadaana mxamed bn cabdillaahi bn numayr xadaana abi xaw xadaana mxamed bn muhana xadaana yaxya wlqaطaan can cubaydillahi xaw xadaana bishr bn hilaal xadaana cabdulwahaab cabdulwaarih bn saciidin qala xadaana ayub xa وxadaana abu kurayb xadaana abu usama xamaad can waliid bn kahiir xa وxadaana ibn abi cumar xadaana sufyaan can ismaaciil bn umayata xa xadana ibn raafic xadana ibn abi fudaykin abarana daxaaq wbn abi diibin xadana isxaaq bn ibrahim wbn raaficin can cabdirazaq can ibni jurayjin akhbarani cabdulkariim kulu haulai can naafic can ibni cumar bimidli hadi lqisa qisadaa ku saabsan cumar oo dhaaran oo laga reebay can inabiyi sala allah alay waslm bee laga wadariyey marfuuc wey waxadaanaa yaxya bnu yaxya wayaxya bnu ayuub qutayba bnu xujr qaala yaxya bnu yaxya akhbarana waqaala aakharuuna xadaana ismaaciil huwa bnu jacfar can cabdillahi bni dinaar anahu samica ibna cumar abuu maqla cabdullahi radi allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam wuxuu yidhi man kaana xaalifan qofkii dhaaranaya falaa yaxlif ila bilah ilahay mooya wax kali ku dhaarana yani ilaahay ismaadiisa sifaadkiisa wa kaanat quraysh quraysh waxay caado u lahayd oo ay ahaan jirtay taxliifu sii dhaaratay biaabaa'iha aabayaasheed bay ku dhaaran jirtay sida qaarkood nabiga u dhaartan hadda qolada masaarida oo kale wanabi bay dhaaraya ku dhaartaan wanabi marka ma banaana ilaahay waxaan ka ahayn in lagu dhaarto subxaanah faqaala laa taxlifuu biaabaa'ikum uu ku yihi nabig alai slam baabun wuxuu ku saabsanya man xalafa billaati waalcuza waa laba sanam oo asnaamtii ay quraysh caabudi jirtay ka mida qur-aankana lagu sheegay xumidooda iyo inkir la inkirsan yahay laata iyo cuse asnaamta oo idil baa soo wadageli dawaaqiidoo dhan baa soo gelaya wax allaala wax ilaahay hayrkii oo dhan baa soo geli dasaatiirta wadciga ah oo dhan baa soo geli falyaqul ha yidhaahda laa ilaaha ila allah dastuur wadciyaaba ku dhaartay kitaabkii qur-aanka iyo kalaamkii ilahay meeshii ku dhaaran lahaa falyaqul qofka ha yidhahda laa ilaha ila allah maxaa yeelay kelimatu shirki buu ku hadlay wa dawaau shirki tawxiid shirkiga daawadiisuna waa tawxiid dembi uu ku dhacay cudur buu ku dhacay daawadii lagu daaweyn kara shirki iyo ilaahay keyrkii qofka hadduu uu u leexdo daawada lagu daaweyn karo waa in tawxiidka dib loo cusboonaysiiyo oo la shahaato laa ilaaha ila allahu la yidhahdo qaala xadaana abu daahir xadaana ibn wahbin can yunis xaa waxadaanii xarmala binu yaxya akhbarana ibn wahbin akhbarana yunus can ibni shihaabin abaranii muxamed bin cabdiraxmaan binu cawf ana aba hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi man xalafa minkum qofka idinka inaga midoo dhaarta faqaala fii xalifihi dhaartiisii wuxuu yidhi billaat baadi buu isticmaalay xuruufulqasam bilaati laata sanamka liraa ku dhaartay buu yidhi falyaqul ha yidhahda laa ilaaha ila allah alla macbuud allah waxaanaynoo la caabudo xaqa oo la tacdiimin kara ma jirto lama ogolo leanna waxaa weeyaan xalifku sidiisaba wuxuu keenaa tacdiim almaxluuf axadka lagu dhaaranayo in la tacdiimiyo la weyneeyo xaqiiqatu tacdiim alcadama lilah ilaahay baa iska leh subxaana wa tacaala marka in la tacdiimiyo la weyneeyo ilahay keyrkii oo ilaahay garab istaajiyo shirkigu halkaasu kaa soo geli waman qaala lisaaxibihi qofkii saaxiibkii ku yidhaahda tacaala uqaamiruk hebeloo kaale aan kula qamaare qamaar waxqabaarka ah, la yirahdo xoolaha isdhaafsanaayo aan la garanayna waxay ku dambaynayso falyatasadaqa sadaqaysto wixii uu yidhi qamaar baan ku ciyaari ayaduna waxaa weeyaan addaawo dawaa wey <clears throat> waa shayga waxaa lagu daaweeyaa bididii <clears throat> ashyaada qaar shaygan didkiis baa lagu daaweeyaa hadduu kuleel yahay qabow baa lagu daawe hadduu qabow yahay kuleel baa lagu daaweynaya marka walidalika nabiga alay salam qofka qandhada hayso eh, xuma kaarka hayo wuxuu dhihi jiray biyo biyo mariya sala allah aleh wasalam waa jahanamo kulaalkeedii iyo waxayd qaboojiya buu dhihi jiray nabig aleh isalaatu wasalaam marka ninkii yidhaahda qamaaran ciyaaro wixii uu qamaar u niyoodo inuu ku bixiyo dembigii uu galay haskaga bixo kaga sadaqaysto falyatasadaq ha sadaqaysto oo kafaaro gud bay u noqonaysaa waxadaanii بن bnu saciidin qaala xadaana بن bnu muslim can alawsaaciy cabdiraxmaan bn camr xaw xadaana isxaaq bn ibraahim alxandali wcabd بن xumayd qaala waxay yidhahdeen xadaana cabdurazaq min hamaam ahbarana macmar kilahuma can zuhri bi hada isnaad waxadiidu macmar milu xadiidi yuunus buu lamid yahy hayr anahu qaal wuxuu yidhi macmar falyatasadaq bishay ha sadaqaysto bishay falyatasadaq ha sadaqaysto bishaydaas waxay caddaynaysaa wixii uu rabay inuu ku qamaalo keliya meehe wuxuuna sadaqaysto wa fii xadiidi alawsaaciyi man xalafa billaati walcuza ninka ku dhaarta falyaqul laa ilaha illa allah qaala abuxasan abulxuseyn muslim musanifka waxay yidhahen saxib alkitaab abulxuseyn muslim alxajaaj wuxuu yidhi hada alxarfu xarafkan yacni qowlahu tacaala uqaamirk intaasi falyatasadaqa sadaqaystadaasi laa yarwiihi axadu hayru zuhri zuhri a wariyey oo ardadiisa ay ka warinayaan asaga unbaa markaa yaa xadiidka warinaya hariib weye min hadan lakaa feeriya qaala walizuhri markaasuu muslim wuxuu yidhi walizuhriy zuhrina kaa keliya mehe xadiidkaa keliya meehee lizuhri waxaa u sugnaaday naxwun min tisciina xadiidan sagaashan xadiid wax u dhow oo yarwiihi can inabiyi nabigu ka wariyay calayh salaam yani isaga uu yarwii anisaga taabici sakiira wey zuhri saxaabada uu kasii wariyo ilaa nabiga calayh salaam laa yushaariku fiihi axadun biasaniida jiad qof la wadaagayo o la warinaya uusan jirin biasaniida buu ku wariyey uu ku wariyaa jiyaadin wanaagsan yacni kownahu uu keligii yahay sanadku waa saxan yahay waa sanad waa sanad jayid oo qiimo badan laakiin hariib weeye xadiidki hariibkuna dacfi ma keeno xadiidku hadduu qariib yahay oo dabaqaadka xadiidka mid ka mida uu hal qof warinayo dacfi lagama qaato daciifnimo maaha saxiix waa noqdaa xasan waa noqdaa daciif waa noqon karaa inama alacmaalu binniyat xadiidkii asaga ahay mashhuurkaha mashhuur calaa alsilati nnaas buu mashhuur ku yahay laakinahu hariibu min xayu sinaaca alxadiidiya xagga sinaaca alxadiidiya marka laga hadlayo hariib weeyaan lam yarwi can rasuli lah sal slam cumar cumarna calqama bisaa ka wariyay calqamana maxamed ibraahim maxamed ibrahim yaxya bnu saciid alansari marka kadib uu tarmay marka maca dalika waxaa weeye min axsani xadiiku kamid yahay saxi xadiid buu kamid yahay wa kadalika aakhiru xadiid fi saxix bukhaari bukhaari xadiid qariibu ku bilowday xadiid qariibna wuu ku khatimay ah, kalimataani khafiifataani cala lisaani thaqiilataani fi miisaani xabiibataani ila raxmaani subxana allahi wabixamdi subxana allah alcadiim asaguna qariib weeyaan marka wuxuu tusayaa bukhaari inuu qariibku waxba ceeba lahayn wuu ku bilowday kitaabkiisa wuuna ku khatimay qala xadaana abubakr bn abi shayba xadaana cabdullah cala can hishaam can alxasan can cabdiraxmaan bn samura qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam laa taxlifuu ha ku dhaaranina biawaaqiyi jamcu daaqiya dawaaqida wix ilaahay keyrkii la caabudo oo ilaahay sharcigiisa lagu khilaafo oo dhan walaa biaabaa'ikum iyo aabbayaalkiina ku dhaaranina buu nabiga alayh isalatu wasalaam baabu wuxuu ku saabsanya man nadara baabu nadbu man xalafa yamiinan qofkii dhaar ku dhaartaa oo faraa arkaa hayrahaa wixii uu ku dhaartay kayrkeed inuu khayra minhaa dhaarti ka khayr badan yahay waxaa loo sunneeyaa oo nadbi ah an yaatiya aladii inuu kii la imaado huwa khayr wixii khayra la imaado wayukafir can yamiini dhaartiisa ka kafaar waxbaa tiri wallahi ma samaynayo inaad samaysaana kuu khayr badan wallahi waxaasaan samayn baa tiri inaadan samaynin baa kuu khayr badan marka dhaartaaduun ha taagnaanine shaygii khayrkaha la imow dhaartii maxaa lagu samayn waaya waan dhaartay kafaara loo hayaa dhaartan ayadaa ah kafaara loo haya alxamdu lilah xal baa loo helay xal ah, baa loo helay oo waa maarta oo kama noqon karo wax la yidhahdo ma jirto khayr ma yahay mise khayr ma aha wixii hadduuba khayr yahay khayr kala usoo noqo xadaanaa khalaf bnu hishaam waqutayba bnu saciid wayaxya bnu xabiib alxaarifiy walafdu likhalafin qaluu xadaanaa xamaad bnu zayd can khaylaan bnu jariir can abi burdata can abi muusa alashcariy qaal ataytu nabiya nabiga calayh salaam baan u imaaday fii rahti min alأshcariyiin anoo koox ashcariyiina la socdo waa qabiil reer yamaneed ah oo abu muusa alashcari uu ka dhashay faqaala markaasuu nastaxmiluhu nabiga calayh salaam waxaan ogu imaanay nastaxmiluhu gaadiid ceshi baan ka rabnay gaadiid baan ka rabnay in safar loo baxo qaswo loo baxo jihaadkii tabuuq loo baxo cusra ayaa la rabay saxaabada marka qaarkood aan gaadiid waaye yaa waxay dheheen nabi allo gaadiid ma raadiyo gaadiid ku bixi laheen ku jihaadi laheen faqaala nabigu wuxuu yidhi wallaahi laa axmilukum wallahi baan ku dhaartay inaanan gaadiidina siinaynin wamaa cindii maa axmilukum calayh waxaan inagu xumbaarana maba hayaba waxaa nugu xumbaaroo gaarida ma hayo qaala falabitnaa maa shaa allah saxaabadii marka ayagoo ismurginayo walbahaarsan ayay tageen oo dee nabiga waa dhaartay dhaartaa u dhaartayna sii mahayo isagoo calaysan buu yaa la kulanay ma anagu noo calaysan yahay iyo murug baa gashay walaa cala aladiina idaa maa atowka litaxmilahum qulta laa ajidu maa axmilukum calayh tawallow waacyunuhum tafiidu min addamci xasanan anlaa yajiduu maa yunfiquun marka ayagoo oo iibisa tageen qaala falabitnaa maa shaa allah intuu ilaahay qadaray baan joognay markaa nabiga ka soo gadan wax yar baan fadhinay uma uutiya biibil geel baa la keenay geel haniime ah. fa amara lanaa bialaai dawd saddex qaalmood neef oo geela dawdku waa tirada min alaaa ilaa tis bialaai dawdin saddex neef oo geela quriduraa baarka cad saddex neef oo geelahoo baar cad yani geel gaadhay in la gaadiidsado oo hayib noqday oo baarkii u caddaaday baarki waa caddaaday lana markii hararka la saaro oo qobtalka la saaro oo wa in lagu guur waxaa tifmaayaan baarkii kore ayaa tifmaaya oo caddaanaya yuu nabigu wuxuu yidhi hala siiyo saddexdaas marka saddex kalaa ku xiriirsan waa laba laba isku xidhan yihiin isku xiriirsan yihiin seentaa laskaga xiriiriyaa dayib qaala falama intalaqnaa markaan la tagnay oon kaxaysanay qulnaa annagii baa isweydiinoo niri oo qaala bacdunaa barkaane libacdin wuxuu ku yidhi laa yubaarik allahu lana ilahay noo barakeen maayo wuxuu nabiga uuna necab yahay kahonayo oo uuna rabin baan ka soo qaadin dhaartiisina waan halmaansiinay sidaa darteed waxaanaan qaadanay baraka ka heli mayna neceliya nabigii baan calayhi salaam isagoo halmaansan ka faaidaysanay ataynaa rasuul allah inaana noo barakeenayni nabiga intaan u imaanay hadaay sala allahu caleyh wasalam nastaxmilu anagoo gaadiid ka dalbeenna faxalafa markaasuu dhaartay allah yuxmilinaa inuuna gaadiidna siinaynin uma xamalana haddana waadka gaadiidna siiyey marka dhaartii buu halmaansan yahay faatow way u imaadeen nabigu faahbaruuhu way u sheegeen waxay dheen nabi allah waa kaa daaratay haddana waa kan waadna siisay faqaala nabigu wuxuu yidhi maa ana xamaltukum horta gaadiidkan aniga marka hore maba haynine aniga inama siinin walaakina allah xamalakum ilaahay baa ina xumbaarsiiyey oo ina saaray oo ina siiyey gaadiidkan gadaal ba ilahay nooga keenay dhaartii soo ma aha wa innii wallahi baa ku dhaartay in shaa allah hadduu ilaahay yidhaahdo laa axlifu dhaaran maayo calaa yamiinin dhaar uma araa an arka khayra minhaa wax ka khayr badan intaan dhaarto wax ka khayr badan ma arko ilaa haddaan arko dhaartii wax ka khayr badan kafartu can yamiinii dhaarteedii baan ka kafaara gudanaya wa ataytu aladii kii baan la imaan huwa khayrun khayra wixii khayran la imaan dhaarteed waan ka noqon kafaara waa loo hayaaye toban miskiinoo la quudiyo ama la radbixiyo ama saddex beri oo la soomo qaala xadaثna cabdullahi bnu muraad alashcariyu wmaxamed bn اlcala alhamdaniyu wataqaaraba fi lafdi qaala xadaثna abu usama xamaad can burayd can abi burdata can abi musa alashcari qaal arsalanii asxaabii asxaabtaydii koox reer ashcariyiina ayaa waxay ii direen ilaa rasuulilah nabiga calayhi salaatu wasalaam as'aluhu lahum inaan usoo weydiiye alxumlaana gaadiid id hum macahu markaa nabiga maciise ay yihiin fii jeyshi alcusra ciidankii loo diyaarinaya kaswat alcusra wahiya cusraduna qaswatu tabuuk waa qaswadii tabuuk ee sanadkii sagaalaad nabiga calayh salaam qaswadi duulaan uu duula kii ugu dambeeyey buu ahaaye ayuu yay la socdeen nabiga gaadiid bay marka u baahdeen faqultu waxaan idhi yaa nabiy allahi nabi allow ina asxaabii aniga asxaabtaydii arsaluunii isoo diray ilayka adig iisoo kaa direen litaxmilahum inaad xumbaarto gaadiid siiso faqaala wuxuu yidhi wallahi laa axmilukum calaa shay waxba inaguma xumbaaraya wawaafaqtu waxaan waafaqay buu leeyahay nabiga calayh salaam wahuwa qadbaan walaa ashcur isagoo cadhaysan maa nabiga la soo kulmay xilligaasi isagoo cadhaysan walaa ashcur mana garanayo oo shucuurkiisa kacsan yahay ciidankii baa la diyaarinayaayo cadow xunoo reer rumna waa lagu duulaya meel fog iyo masaafo dheer ciidanka ugu badnaa buu nabiga la baxay calayh salaam marka qabanbaaladii ciidanka iyo diyaarintiisii iyo sahaydiisii iyo la hadalkii raggii aqniyada ahayd tujaartahay wax haystay arrimahaas mashquul buu nabiga calayh salaam marka isagoo cadhaysan cadhadaas marka mana garanaya waxaa nabiga calayh salaam uu la cadhooday marka qofka xaliimka ah ee dulqaadka badan ee dabeecadda wanaagsan mararka qaarkood mu'atharaat khaarijiya arrimo culays oo markaas haysa darteed hadallo aan looga baranin ama caro aan looga baranin way ka muuqan kartaa waana lagu cudurdaari waa lagu cudurdaari culays baa saaran waa lagu cudurdaaraya qof baa laga yaabaa inaad mararka qaar oo si fiican kugu qosli jira kuso salaami jira maalin baa arkays isagoo salaantaba kaa qaadeen ama si maaratay ku garamarayo waxbaa haysta qofka culays baa saaran iskaga cudurdaar maanta arrin ka baxsan howlahan ayaa haysato meel baa wax kaga dhegan yahay marka nabiga calayhi salaam waa caraysan yahay buu le mana ogi waxa nabiga calayh salaam ka caraysiiyey fa rajactu xasiinan anoo murugsan ayaan baxay oo noqday buu yidhi nimankii isoo diray ee reer ashcariyiintaha ayaa u laabtay maxaad la warbaharsan tahay wuxuu la warbaarsanyahay waxaan la warbaarsanaya buu leeyahay min manci rasuuliillah nabiga calayhi salaam mancintuu ibmanciyo i diiday iyo wa min mukhaafatin weliba cabsi aan ka baqaayo an yakuuna rasuulullahi nabiga inuu yahay calayhi salaam qad wajada kii carooday fii nafsii calay naftiisa inuu anig ii cehaysan yahay cabsidaana waba gashayba caradaama adiga laftirkaada wax lagugu arkay farajactu ilaa asxaabii asxaabtaydii baan ku laabtay fa akhbartum waxaan u sheegay aladii qaala rasuulu llah hadalkii nabiga iyo dhaartii nabiga calayh salam uu yidhi waxba inama siinayo falam albaf ilaa suwayca wax yar oo saacad yar ah umbaan yar joognay id samictu bilaalan bilaalo waxaan maqlay mu'adinkii nabiga oo yidhahdii dhawaaqaya salaada keliya uma aadaami jirin ee iclaanka iyo ogeysiiska oo idilba bilaal waa loo dhiibi jiray iclaan wax alla wixii ogeysiisa marka falamaa aataytu rasuula allah nabiga calayh salaam markaan u imaaday qaala wuxuu yidhi nabigaa noo yeehay yani yadcuuk nabigaa inii yeehayu yidhi qaala wuxuu yidhi ay cabdallaahi bnu qays cabdullaahi bnu qaysow faajabtu markaasaan ajiibay waa i kan bilaalow faqaala wuxuu yidhi bilaal ajib rasuula allah nabiga calayhi salaam ajiib yadcuuka waa kuu yeerayaay falama ataytu rasuula allah markaa nabiga calayhi salaam u imaaday qaala wuxuu yidhi khud haadayni alqariinayni wahaadayni alqariinayni wahaadayni alqariinayn labadan isku xiriirta iyo labadan xiriirta iyo labadan xiriirta waa geeli lix neef wey lisittati abcira waa lix neef oo geela oo labalaba iskugu xiriirto iskugu xidhan mid baa kii dambe kii horaa midka dambe ayaa lagu xidhayaa sinta lagu xidhi lix bay noqdeen xiina goorti xiina idin ibtaacahunna wuxuu ka gaday nabigu geelaasi marka hore lama haynine xiina idin xilligaasuu min sacad sacad ka gaday haniimay ahayd dadkii la qaybsaday dadkii ka soo aruursaday sacad baa markii gacantii soo gashay sacad laga gaday faindalaqa bihinna ilaa asxaabik faindaliq ayuu nabigu yidhi orodkaxee lixdan faindaliq bihinna glaad ilaa asxaabika asxaabtaada ashcariyiintaah ay gaadiid la-aan tahaa orad ugee labalaba loo fuulaya faqul waxaad ku tidhaahdaa in allaha ilaahay ow qaala wuxuu ina rasuul allah nabiga calayhi salaam baa yaxmilukum gaadiidkeedna siiyey calaa haaulaai awrta lixda farkibhuna fuula oo gaadiidka ciidanka dhinaca ka raaca qaala abuu muuse wuxuu yidhi faindalaqtu ilaa asxaabii bihin asxaabteedii baan u geeyey awrtii lixdaheed ama lixda neefe geelaheed ilan baciirku waa ismu midka lab iyo midka dhadigaba baciir baa la dhahaa hadduu riti yahay jamal baa la dhihi haddii hal ay tahay naaqa la dhihi baciirna waa iswejinsi orad u geeh marka waa u geeyey fadalaqtu ilaa asxaabi bihin faqultu waxaan idhi ina rasuul allah nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa yaxmilukum calaa haaulaa'i lixda neefee geelaayuu lagu xumbaaray oyna siiyey inaad rarataan walaakiin ha yeeshee wallaahi baan ku dhaartay abu muuse waa dhaartay hortooduu ku dhaaranayaa laa adacukum inaan inaga tegaynin halkaa dhaafaynin xataa yandaliqa macii ilaa macayga uu raaco bacdukum qaar idinka inaga mida ilaa man baan u wada tegaynaa dad baan u wada tegaynaa samica maqlaaya maqaalata rasuulillaahi hadalkii nabiga calayhi salaam xiina sa'altuhu lakum markii hore dalabka gudbinaya ee inii weydiinaya gaadiid hadalkii nabiga calayhi salaam uu iigu jawaabay wa mancahu diididiisii fii awali mara marka hore uu manciyo diiday uma icdaau siismadii iyaaya aniga uu isiiyey bacda dalik kadibna uu isoo dhiibay intaba raggii goobjoogga ahaa ee maqlaayay waa inaad ila tagtaan laa tadunuu sidaan ogu malaynin anii xadatukum inaan inii sheegay shayan wax an lam yaqulu nabiga dhihin oo ina dhihin marka hore nabiga uu inoo diiday oo ina sii mahayuu yiriba waxba kama jirin saa ina dhihin oo been igu tumaysanin aniga shubhadii iyo beentii tuhmada ayadaa inaan iska koryeelaan rabaa buu leehay qofka waa inuu mawducu tuhma iska fogeeyo wixii tuumo keenayo shaki keenayo lagu yar farta fiiqi karo inuu ka dheeraado way fiican tahay marka sayna been igu maraynin dadkii imaqlaaya markii hore ee uu nabigu yidhi waxba inima siinayo iyo markii dambe uu waxna siiyey arrimaha dadkii maqlaaya waa inaad ii raacdaan oo ila dhegaysataan faqaaluu lii waxay ugu dhaheen saaxiibaday wallaahi baan ku dhaarannaye innaka cindanaa agtaanada la musadaq nin la rumaysto oo run looga bartay baa tahay wax tuhuma oo nugu jirto iyo wax shakion kaa qabno midna ma lehe soo fadhiiso waad mahadsantahay wala nafcalanna waase yeelaynaa markuu ku adkeeyey maa axbabta waxaad jeclaato haddaasan ugu adkaysanoo tir illaa wilaana been anaga kuuma tuhunsanine waan ku raacaynaa bay dheheen faindalaqa abuu muusa baa tegey binafarin minhum koox ashcariyiin hore usii kaxaystay xataa ataw aladiina kuwii bay u tageen samicuu maqlaaya qowla rasuulilah hadalkii nabiga calai salam markii hore uu lahaa waxba inima hayo wa mancahu iyaahum diidaduu diiday uma icdaahum siintoodii bacdu hadda mar kadibna uu siiyey lixda neef ayaa dadkii maqlaayay buu oola tegey faxadauuhum ayagana waxay sheegeen bimaa xadaahum bihi abu muusa abuu muuse siduu ugu sheegay bay u sheegeen sawaa waxba kaga duwaneen marka fiiri qofka yani siduu rabo inuu qofka shaatigiisa u caddeeyo nadiif u noqdo xumaan iyo tuumo iskaga fogeeyo yani sidqi iyo runtiisa u ilaashado been iyo waxaas o dhan uga fogaado aad iyo aad ayay waxay tusaysaa saxaabada nabiga iyo tarbiyadooda qiimaha badanee qaaliga ah ayaa ka faaidaysanayna xadiidkan iyo manqabo iyo fadli gaara abu muusa alashcari uu leeyahay cabdullahi bnu qays radia allahu canhu ardaa axsanu saxaaba sawtan liqira'ati lqur'aan qur-aanka markii la aqrinay saxabada nabiga meel buu ilaahay manqabo iyo amaan iyo fadli dheeraad ku siiyey ilaahay baa qaybiya subxaanahu wa tacaala khasaa'inta khayraadka ilaahay baa qaybiya qofba meel buu ilaahay ku fadilaa abu muusa si gaara ah waxaa lagu ammaanay cod qureex qur'aanka kariimka ah aad buu quruxsanaa codkiisa ilaa nabiga alay slam uu dhegaystay habeen isagoo qur-aanka dhg akrinaayo oo uu yidhi xalay haddaad maqli lahayd anoo ku dhegaysanaya markaad qur-aanka akrinaysa ah, waad farxi laheed waadna sii qurxin laheed buu yidhi eh, qowska uu ka dhashayna sidaasay wada ahaayeen ashcariyiinta sifo wanaagsan oo xagga eh, xusnu sawdkana way lahaayeen sifo kaloo iyaduna fiicanna way lahaayeen oo ah atakaaful ijtimaaci atakaaful alijtimaaci wada noolaashaha waxay ahaayeen caan ku ahaayeen hadduu cuntadii iyo sahaydii ay ka go'do oo qaar ka mida sahaydooda ay sii go'ayso dib bay iskugu dari jireen war hebel sahaydiis waa sii go'aysa hebel xoogowbu haystaa hebel inkuusabu haystaa isku keena waa la isku keeni markaas haddana la qaybsan si siman ilaa nabigu uu yidhi fa inahum minii wa ana minhum fahum minii wa ana minhum nimankaasi aniga iga mid yihiin anigana ayagaan ka mid ahay buu nabiga calayh isalaatu wasalaam mucaamilada wanaagsan wada nooloshahaasi qiimaha badan ayaa lagu ammaanay qaala xadaana aburabiici alcataki sulaymaan ibnu daawuud zahrani xadaana xamad yani ibnu zaydin ibnu dirham can ayuba ibn abi tamiim isikhtiyani can abi kilaabat aljarmi can alqaasim ibn caasim can zahd ibn ljarmi isaguna qaala ayuub wuxuu yihi wa ana lixadiidi alqaasim axfad xadiidka qaasim ayaan kaga xifdin badnahay minii xaggayga lixadiid abi qilaaba abiqilaab xadiidkiisa ilan laba nin buu ka warinaya abuqilaaba iyo qaasim qaasim baan xadiidkiisa aad u xifdinahay qaala wuxuu yidhi kunaa cinda abi muusa abuqilaaba wuxuu leeyahay abu muusa alashcari ayaan agtiisa joognay fa dacaa bimaa'idatihi wuxuu u yeedhay xeeradiisii iyo qadadii iyo cuntadii buu keena wa calayhaa waxaa loo keenay iyadoo laxmu dajaaj hilib digaag uu cuntadii ay kor saaran tahay ayaa loo yimid ayaa loo keenay qadadii maanta waxaa weeya waa cunto hilib digaagna waa saaran yahay fadakala rajulu min bani taymilah nin reer banu taymilahi ayaa noo soo galay oo axmaru guduudan shabiihun u eg bilmawaali nimankii mawaalida ahayn carabta ahee buu ogyahay ilaan mawaalida waxaa la dhahaa dadkii aan asal carabtii aan ahayn dadkii gacan xora aan asal u ahayn ee addoonnimo soo maray markii dee muslimiinta ay islaamku uu faafay labadii quwadooda xilliga ugu weynaa faris iyo ruum labadiiba waa kii dee dagaal dhacay oo dad laga soo qafaashay awooddii muslimiinta ilaahay siiyey marka dadkaas dad cadcad bay ahayen gudguduudan bay ahaayeen faris iyo ruumba marka nin u eg shabiihun bilmawaali laakiin reer binu taymilaahi oo caraba qoladaas laakiin midab ahaan u eg ayaa noo yimid faqaala lahu halumma abu muuse cuntadii iyo xeeradii baa la dhigay dadkii baa u fadhiya oo xilqeeyey ninkanaa soo galay bajedka adig kuma jirtid looma dhihine halumma baa la yidhi haddii cunto wixii la haysta dad ay soo galaan waa kaa hor dhacday inaad tirahda sax maaha dacaamulwaaxidi yakfi liinain wa dacaamul yakfi arbaca marka soo dhawow inaad tiraahdo akhlaaqda wanaagsan iyo deeqsinimaday ka mid tahay war soo dhawow kaale cuntada nana cun haluma fatalaka'a ah, markaasuu deena ka yar istaagay waa kii istaagay hilibkii buu arkay inuu diyaag yahay faqala wuxuu yidhi haluma war soo dhawow ha istaagine fa inii qad ra'aytu rasuula allah haddaad hilibka digaagaad ka maagayso nabigaa baan arkay oo yaakulu minhu cunaye nabiga wax ku cunaya arkay calayhi salaatu wasalaam oo hilibka digaaga nabiga waa cunay waa xalaal waa la cuni karaa waxba dhib ma qabto kaalaynu yidhi dad baa diida hilibka digaaga iyo aan cunin ukunteedana iskaba dhaaf kubaa waxaa la yidhi ukun ma cuni ukun hoobaa layihi markaas wuxuu yidhi hooyadeed baan cuninba marka hilibka qofka laakiin cuntada asaga naftiisa ay jeceshahay iyo miduuna jecleen khiyaar asagaa u leh laakiin xaaraan weeye wax ka sheegaya baan la ogoleen ah, kaana rasul sal laa yacibu acaaman waxba kama sheegi jirin in ishtahaa waakal wailaa tarak hadduu jecelaadana wuu cuni jir hadi kale u iskaga tegi jira rasuulka alah اsalam waa nicma min nicam illaah nicmada ilahay kamida ah, wax ka sheeg ma mudna marka ninka asaga ahaa ayuu rabaa oh, muuse maadaamuu digaaggan uu diiday inuu u sheego nabigaaba cunaye faqaala arajulu ninkiiba wuxuu yidhi inii ra'aytuhu waxaan arkay digaagga jinsu dajaaj buu ka hadlayo midka keliya kama hadlayo ra'aytuhu dajaaj waxaan arkay yaakulu shayan asagoo wax cuncuni faqadirtuhu markaasaa ka yaqyaqsaday waxyaalaha asagoo farfaran ayaa arkayoo wasaqoon fiicneenoo waama ka yaqyaqsadayoo faxaaliftu waxaan ku dhaartay allaa yadcamu inaanan cunaynin baan ku dhaartay buu yidhi hadday jallaalo noqoto oo qashin iyo wax wasakha iyo wax nijaasa waxaanayn aynan cunaynin jallaalaa la yidhaahdaa markaas lama cuno geela iyo ariga iyo looda iyo digaagta iyo hadday qashin cun noqdaanoo xaar iyo waxyaala noocaasoo kale wasakha iyo nijaasa cunaan dhowr beri baa la haynaya cunto nadiifaa ah la siinayaa wixii asagaa wuu ka baxaya ama istixaal uu noqono wuu isbedelo markaa warkaa waa la cuni karaa laakiin haddii ay gaadho heer dhididkoodu kasoo suudho wasakhdii nijaastii caanahoodu kasoo suudho cuntadoodii kasoo suudho heerkaa lama rabo marka wuxuu leeya waxaa laftilaakiin haddii wixii ay cunto kalena cunaan dhib male faxalaftu anlaa adcamu inaana cunin baan ku dhaartay faqaala wuxuu yihi abuu muusa haluma kaalay dhaartii baan kaaga jawaabay uxadiuka can dalik dhaartiina jawaabaad hilibkan in nabiga uu cunay digaaga horta waan kuu sheegay waa ka dhaartayna waan ku hayaa daliilkeedii in laga noqon karo inii ataytu rasuul allah nabiga alai slam baan u imaaday fi rahdi min alashcariyiin koox reer ashcariyiin asagoo la socda inii anigu ataytu rasuulalah baan u imaaday alayh salaam xaala kownii fii rahdi min alashcariyiin anoo koox reex ashcariyiina qowskaygaa la socdo nastaxmiluhu gaadiidna weydiisanayno yaa nabiga u imaanay faqaala wuxuu yihi wallahi laa axmilukum inama xumbaaray wamaa cindii maa axmilukum calayh waxaan igu xumbaaroo gaadiidana maba hayaba falabithnaa maa shaa allah intuu ilaahay qadaray oo doonay ayaan joognay fa utiya rasuulullah nabiga calayh salaam waxaa loo keenay binahbin ibilin geel haniime ah fadacaa bina sacad ba marka dambena iibsaday ku wareegta saga laga soo gatay saasa lagu jamcin fadacaa bina markaasuu nabiga noo yeehay fa amara lana bikhamsi dawdin guri dula shan geela oo baarka kore ee kuruskana u caddaaday yacni geel gaadiidka garanayo rarashada garanayo weeyaane ayaa yuuna siiyey kadibna halkaa lagu daro lix bay noqdeen isku xuduudiyey tirada yar iyo tirada badan iskumaba isma khilaafaan marka shantu lixday ka mid tahay qaala falama dalaqnaa markaan tagnay oon la kaxaysannay qaala bacdunaa libacdin annagii baa qaarkaana qaarka kale wuxuu ku yidhi aqfalnaa rasuula allah nabiga calayhi salaam waan halmaansiinay yamiinow dhaarti hore u dhaartoo yidhi waxba ina siin mahayo yaan halmaansiino asagoo halmaansan ayuu haddana geelana siiyey saa darteed halmaanka yaana ka faa'iidaysanine aan noqonno maxaa yeelay laa yubaaraku lana nanoo barakeen mahayo xoolahan aan kaxaysannaye barakana ku heli mayno wax xaaraana ama qofkiilaa uu ku kohonayo oo una jecleen baraka ka heli maysid marka neceliya farajacnaa ilayhi nabiga alai slam waan ku noqonnay faqulnaa waxaan ku nihi yaa rasuula allah inaa aataynaaka nastaxmiluk waxaan ku imaanay goordha weyto annagoo gaadiidku weydiisanayn ayaan kuu nimid wa inaka xalafta waxaad ku dhaaratay allah taxmila inaad gaadiidna siinayn uma xamaltan haddana waadna siisay afa nasiita rasuul allah dhaartaada hore miyaad halmaantay qaala nabigu wuxuu yidhi innii wallahi baan ku dhaartay in sha hadduu alla yidhahdo laa yaxlifu ku dhaaran maayo calaa yamiinin dhaar fa araa an arka hayraha dhaarta hayrkeed khayra minha inuu ka khayr badan yahay ilaa hadday dhacdo wixi aan ka dhaartay inuu khayr badan yahay ataytu aladii huwa khayr shayga khayrkaan la imaanaya wa waa ka kafaara gudan dhaartaydina ee fandaliquu taga fa inamaa xamalakum allahu caza wajal marka hore ma bahaynine ilahay baa inu xumbaaro oo gaadiidkan keenaye kaxeystan buu nabiga calayhi salaatu wasalaam marka wixii aad ka dhaaranaysid markaad rabto inaad ka noqoto ma kafaaradii baad horta iska hormarin mise oo intaa wixii samaynin baad kafaara gudki la imaan mise kafaara gudki adoon la imaanin baa wixii samayn alamru fii dalika waasi labada xadiid baa kuso aroortay falyukafir can yamiinihi walyati aladii huwa khayr iyo walyati aladii huwa khayr wayukafir can yamiinihi labada xadiid ba way jiraan qala wxadana ibn abi cumar xadana cabdulwahaab athaqif an ayub an abi qilaba wlqasim الtamimi can zaadi bjarmi qaala kaana bayna hada alxayi min jarm qowska reer jarmi iyo wabeelada shacariyiina waxaa u dhexeeya wuddun weyka isjeceel iyo walaalnimaa ka dhexaysa si gaara dadka qaar baa isjeclaan kara oo qowsas gaar baa iska tirsan oo wax isla bixiyooo isku dhow marka way isjeclaayeen fa kunaa cinda abi muusa alashcari abu muusa agtiisa joognay faquriba ilayhi dacaamun raashin baa loo soo dhoweeyey fiihi laxmu uu ku jiro fadakara naxwa qaala waxadaanii cali bnu xujrin sacdiy waisxaaq bn ibrahim bn numayr can ismaaciil bn culaya can ayuuba can qaasim bn tamiimi can zahd bjarmixa xadana bn abi cumar xadana sufyan can ayub can abi qilaabata can zahd bjarmixa xadana abubakr bn abi isxaaqin xadana cafaan bn muslimi qaala xadana wahib bn khalid xadana ayub can abi qilaabata wlqasim can zahd aljarmi qaala kuna cinda abi muusa wاkhtasuu jamiican waxay ka sheekeeyeen alxadiid aladi bimacna xadiid وxadثna شhيبان بن فروqa qال xadثna xزن sacq بن xزن xadثna mطر الوراq labadaba daarqudni waxbuu ka sheegaa qala xadana zahd bn jarmi mutaabacaasa lagu keenay dhib male qaala dakhaltu calى abi muusa wa huwa yaakulu laxmu dajaaj asagoo hilib digaag cunaya wasaaqa alxadiida binaxwi xadiidihim wazaada fiihi qaala inii wallahi waan ku dhaartay maa nasiituha ma halmaamin ma halmaamin dhaartaydii hore khayr haddaaban arko dhaarta ani waan ka noqon kafaar gudmaan la imaan saasaa sunnada nabiga ah sala allahu aleyh ali wasalam وxadثna isxaaq بn ibrahim ahbarana jariir can sulayman ataymi can durayb bn nuqayr alqaysiy isagoo kunyo wata abu saliil ayaa la yihahdaa ku imaan doonta can zahdamin ibnu jarmi can abi musa alashcari qaala ataytu zahd aljarmi can abi musa alashcari qaala ataynaa rasuula allah nabiga alayh salam baan u nimid nastaxmilu anigoo gaadiid weydiisan faqaala maa cindana maa cindii maa axmilukum wallahi ma haysta waxaan ugu gaadisiiyo ma axmilukum marka gaadiidna ma siinaayo idhaaf uma bacaa ilayna rasuulu llah kadib uu nabigu wuxuu noo soo diray dad ha imaadaano waa kay u tageen wuxuu naloo soo diray bialaaati dawdin saddex geelahoo buqcudura baarka korana uu caddaaday oo labalaba iskugu xiriira ah faqulnaa waxaana inaa ataynaa rasuul allah nabiga calayi salam hadai waa kaan u nimid nastaxmilu anagoo gaadiid ka dalbayna faxalafa wuxuu ku dhaartay allaa yaxmilanaa inuuna gaadiidna siinaynin faataynaahu haddana intaan u nimid buu nasiiyey haddana waa kii na siiyey oo dhaartii baan halmaansiinay miyaa xadiidkaa soo marray faataynahu markaasaan kusoo noqonay faahbarnaa waxaan u sheegnay oo faqaala waan ku nirnaba alla waa dhaaratay dhaartay miyaad halmaantay iyo arrintaasaan kusoo noqonay xadiid soo marray faqaala wuxuu nabigu yidhi innii laa axlifu calaa yamiin dhaar kuma dhaarto araa aan arka hayraha khayrkeed khayra min aanu ka khayr badanya ilaa ataytu aladii huwa khayr shayga khayrka umaan la imaanayo waad dhaartay inaad tidhaahdo nabiga alai slam wuxuu yidhi qofka inuu reerkiisa dhaarta uu ka dhaarto ku sii madxadkaado yaa oga dembi badan inuu ka noqdo oo kafaara gud uu la imaado saas inuu ka noqdaa ka khayr badan xadana mxamed bn cabdillah ataymi xadaana muctamr bn sulayman darkhan can abihi sulayman can abusaliil abusaliilka waa kaan soo maray durayb bn nuqayr wey abusaliil can zahd bn jarmi yuxadiu can abi musa alashcari qaal kunaa mushaatan waan soconnayo faataynaa nabiy allahi baan u nimid calayhi salaam gaadiid baan haysano lug baan iskaga soconay nabigaan nastaxmilan oo gaadiid ka dalbayna binaxwi xadiidi jariir qaala xadaana zuhayr bn xarb abu haytama xadaana marwan bn mucaawiyat alfazaari qaala akhbarana yaziid bnu kaysaan can abi xaazim can abi hurayra qaal ictama rajulu cinda nabiy nin baa nabiga agtiisa calayh salaam ku fiidsaday fiidsi weeye ictimaamku waa fiidsi nabiguu la fiidsaday habeenkii xogoo la fadhiyey uma rajaca ila ahli ciddiisiibuu u laabtay fawajada simya wuxuu arkay caruurtii yaryareedoo qadnaamuu saxday cidda wuxuu imaaday carruurtii saaxdeen weli cunto cunin carruurtii cunto cunin oo saaxday faataahu ataahu ahluhu xaaskiisiiba waxay u keentay bidacaamin cuntadiisii usoo diyaarisay markaasuu ui carruurteedii baa cuntalaan saaxda anna cuntada keeni faxaalafa wuxuu ku dhaartay laa yaakulu inuun afka saaraynin min ajli sibyatihi carruurta daraaddeed carruurtaydoo qatan oo gaajo ula saaxatay cunto afka afsaara waa dhaartayba ma adkaysanina uma badaa lahu waxaa u bahayrtay inuu iska cuno faakala cuntadiibu haddana cunay haddana waa cunay fa ataa allah nabiga calayh salaam buu u yimid fadakara dalika arahu arrinkii buu sheegay wuxuu nabi allow arrintaas xalay dhacday faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi man xalafa calaa yamiin ninkii dhaar ku dhaartaa fara'aa hayraha arkaa khayra minha inay ka khayr badan tahay wixii uu ka dhaaranayo inay fiican tahay bu arkay falyatiha wixii wanaaga hala imaado walyukafir can yamiinihi dhaartiisana ka kafara gutuy nabiga alayh isalaatu wasalaam ayib qala wxadaثnي abu ظاhir xadaثna cbdالlahi بn wahbin akhbarani mali can suhayl bn abi salix an abi can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllah alيه wasalam qaal man xalafa calى yamiini ninkii dhaar ku dhaarta fara'a hayraha khayra minha falyukafir can yamin walyafcal soo celceliyey qala xadaثna zuhayr walyafcal اlkhayr shay khayrka hala imaado waxadaثna zuhayr bn xarb xadaثna ibn abi uweysin ismaaciil bin abi weys qala xadaثna cabdاlcaزiz bn muطلب can suhayl bin abi salix an abihi can abi hurayrata qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيyh wali wasalam nabig wuxuu yidhi man xalafa calaa yamiinin ninkii dhaar ku dhaarta fara'a hayraha khayra minha inay ka khayr badanta arkaa falyati aladii huwa khayr khayrka hala imaado walyukafir can yamin dhaarta ka kafaara guto وxadثna الqاsim بن زكريا xadثna khالد بن mkلد xadثna سليمان يعني بن بلال xadثnي سهيل بhda الاسناad بمعنى xadيiثi mالك فlyukfir بيمينه وlyfcل الذي huوa khayر qال xadثna qتيبة بن سعيid xadثna jرير عن cبدالعزيز عن بن رفيع can تميم بن faqaala jaaa saa'ilun qof waxaa yimid saa'il ah wax weydiisanaya ilaa cadi ibnu xaatim buu yimid ninkii cadi ibnu xaatimna dhihi jiray deeqsiga aha ee saxaabiga jaliilka ahaa fa sa'alahu nafaqatan nafaquu weydiisay fii amani khaadim ku saabsan oo fii bacdi amani khaadim yacni waxooga nafaqa ah isii addoon eh, lacagtiis ama addoon lacagtiis wax eh, ka mida ah, qadarka noocaas oo kale ah fa qaala wuxuu yihi laysa cindii maa ucdiik waxaan ku siiyo ma hayo ilaa dircii wa miqfari dirac bereedkan aan qabay iyo koofiyadan birteen cadowga iskaga difaacayo madaxeeda ku ilaashanaya waxaan ahayn ma haysta haddee fa aktubu ilaa ahlii reerkaygaan kugu qori warqad an yacduukahaa inay ku siiyaan yacduukahaa inay ku siiyaan qaala falam yarda ninkii kuma raadi noqonin in la diro oo meelka loo diro waxaa iska dhaqmaad haysaa iyo waxbu waa la murmay faqadiba cidiyun cadi baa cadhooday waabaa cadhooday fa qaala wuxuu amaa wallahi maan ku dhaartay laa ucdiika shay waxba ku sii maayoba uma ina arajula radya haddana ninkii baa raadli noqday wuxuu yhi bes marka iqor iqor iawil ixawil oo iidir meesha sheegaysay faqaala markaasuu wuxuu yidhi cabdi ama wallaahi baan ku dhaartay lowlaa anii samictu rasuula allah haddaan nabiga calayh salaam maqlin yaquul asagoo leh man xalafa calaa yamiin ninkii dhaar ku dhaartaa uma ra'a arka atqaa lilaahi minha wax ilaahay oga agtiisa oga taqisa oga cabsi badan oga khayr badan dhaarta oga khayr badan hadduu arko falyati taqwa alla ka cabsiga iyo khayrka meeshuu ku jiro ha la imaado haddaan xadiidkan maqlin maa xanaftu yamiinii dhaartaydii kama noqdeen buu yidhi ah, waxay intaan kuxawila diiday haddana mar labaad anna waan dhaartay marka dhaarteeda kama laabteen xadiidkaasa ah uu xumbaaraya buu yidhi inaan ka laabto waxay tusaysaa qadarinta saxaabada xadiidka nabiga iyo ku dhaqanka diinta waxadaana cubaydullah binu mucaad qaala xadaana abi xadaana shucba can cabdilcaziiz bni rufeec can tabiim bni darafa can cadiy bni xaatim idaa'i qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allah aleyh waali wasalam wuxuu yidhi man xalafa calaa yamiin ninkii dhaar ku dhaarta faraa'a arkaa hayraha khayra minha ka khayr badanta falyati aladii huwa khayr walyatrukiminarsidaas kaga tago xadaanii moxamed bn cabdillahi bn numer wamaxamed bnu dariifin albajali walafdl ibnu dariif qaala xadaana maxamed bnu fubayrin ibnu ghazawaan can axmed sulayman can cabdilcaziiz bn rufeyc can tamiim daahi can cadiy bn xaatim daahi isaguna qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llah rasuulka ilaahi sala allahu aleyh waali wasalam wuxuu yidhi idaa xalafa axadukum hadduu ku dhaarto calaa yamiina dhaar fara'aa khayra minha wax ka khayr badan u arko falyukafirha dhaarta haka kafaara guto haskaga tago walyati aladii huwa khayr wixii khayr aan hala imaado nabiga alayh salaam qala xadaثna moxamed bn dariifin qala xadaثna moxamed bn fubayl can الshaybaaniy can sulaymaan can cabdilcaziiz bn rufeycin can tamiim idayi can cadiy bn xaatim anhu samica nabi s yaqulu dalik qala xadaثna mxamed bn muhanى wn bashaar qala xadaثna mxamed bn jacfar xadaثna shucba can simaak bn xarbi can tamiim bn darafa qaal samictu cadiy bn xaatim baan maqlay o ataahu rajulun nin baa u yimid cadiy bn xaatim nin baa u yimid rajulun yas'aluhu weydiisanaya wax miata dirham boqol dirhamaan rabaabay sii buu yidhi nin deeqsi ah buu ahaa caddigana la yaqaano aabbihii baana deeqsi ahaa fa qaala wuxuu yidhi tas'alunii mi'ata dirham ma waxaad i weydiisanaysaa boqol dirham wa ana ibnu xaatim anoo ina xaatima oo la yaqaano aabahayna la yaqaano deeqsinimada annada miyaad boqol dirham i weydiisanaysa wax ka badan maad i weydiisatid wallahi laa ucdiika inaan waxba ku siiyey inuu yidhi wuxuu ku tacsiiray oo ku ciqaabay wax yar baad i weydiisatay wax ka badan maxay weydiisan weyd uma qaala haddana wuxuu yidhi yani waa kii la yidhahdee biabihi markii laga hadlaya shaacirka biabihi iqtadaa cadiyun fi lkaram waman yushaabih abahu famaa dalab ninkii aabihii shabaha aabihii buu kaga dayday deeqsinimada ninka aabihii shabaha khayrka iyo wanaagga ku shabaha waa fiican tahay haddee laakiin wixii xumaana waalidkaada ku raacda ma aha waalidka hadduu waxoogo iska yargacanaad kaa iska barakaysnaa waxaa weeyaan inaad dhaanto waa fiican tahay nin walba camalkiisa weeyaan nin walba camalkiisa weeye inaad saas aabbahay ahaan jirto ugu tarbiyey oo xoolaha in lagu dhawelalayo aad maaha ida iftakharuu biaabaa'in lahum sharafun inaad aabbaha wanaagiisa sharaftiisa khilaafto ku raac lakiin inaad khilaafto lama ogolo wanaagga aad ku khilaafto wixii wanaaga ku raac wixii xumaanana ku raaci macnaha saas marka wuu dhaartay oo kusiima yuri boqol dirham haddaa weydiisatay ka badan baad weydiisanin uma qaala wuxuu haddana waa isqabtay wuxuu yihi lowlaa anii samictu rasuula allah haddaana nabiga calayh salaam maqlin oo yaquulu liman xalafa calaa yamiin dhaar ku dhaarta uma ra'aa khayra minha falyati ladii huwa khayr xadaثanii moxamed bnu xaatim xadaثana bahs ibnu asad xadaثana shucba xadaثana simaak bnu xarbi qala samictu abi bnu dalafata qaal samictu cadiy bnu xaatim ana rajula sa'alahu fadakara bimilihi milahu wazaada walaka arbacumiyati min acdaa'i boqol bay weydiisato soo maha haa afar boqol baa ku siiye buyiri mushaarkayga ka qaado fii cadaa'i siismadayda iyo cadiyada cadiyada ka qaado xadaثna shaybaan bn faruqa qal xadaثna jariir bn xaazim xadaثna xasan xadaثna cabdالرaحman bn samura qaal xasan اbsri qaala lii rasuululah nabiga alay slam baa wuxuu igu yidhi yaa cabdaraxmaan binu samura cabdiraxmaan binu samurow laa tas'al ilimaara ha weydiisanin madaxnimo in madax lagaa dhigo mid yar iyo mid weyn toona weligaa ha raadinna ha u ordin fa innaka in ucdiitahaa haddii lagu siiyo can mas'alatin weydiisi iyo su'aal adi xaggaada ka timid haddii lagugu siiyo ukilta ilayha adaa bannaanka lagaaga mari waa lagu wakaalan yacani ilaahay kugu kaalmayn mahayo awooddaada iyo tabartaada xubeed baa laguu dayn wain ucdiitaa haddiise lagu siiyo madaxnimadii iyo mas-uuliyad laguu dhiibo hayri mas'alati su'aal la'aan can hayri mas'alatin baa laguu dhiibo war adaan kuu garannay adaan maaratay mudan ayaa lagu yidhi ucinta calayha waa lagugu kaalmeen ilahi baa ku toosin oo ku hagaajin saasuu yidhi qofka markaa imaarada iyo madaxnimadu in weydiisigeeda su-aasheeda ma fiicna allaahumma in ninkaa meeshaa jooga dadka meesha jooga o dhan ba isaga uu dhaamo oo dad aan wanaagsanayn oo ammaanadooda iyo hagaagooda waxood aan fiicnayn isaga inuu hagaajin uu isku arkaayo mararka qaar culamadu waa ka soo reebaan nabiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam bay u daliishadaan uu yidhi ijcalnii calaa khazaa'ini alardi inii xafiidun caliim eh, taasay u daliishadaan laakiin haddee waa in jidkeedii la maro oo ay run tahay hawas iyo wax adigu inaad maskaxdaada ka hesha oo tustay ama dadka aad rabtay inaad ku qanciso uun sheekada waa inaana kaa ahayn oo xaqiiqo kaa tahay oo aad og tahay inaad ummadda lilaahi u tahay daacad u tahay alla oga cabsan aakhare iyo allah aad ka baqayso arrintaasaa loo baahan yahay wa qaliilun maahum arrintaasna way yar tahay waidaa xalafta calaa yamiin haddaad dhaar ku dhaarato fa ra'ayta hayrahaa khayran minhaa wax ka khayr badan aad arato dhaartii fakafir can yamiinika dhaartaada ka kafaaro gudo waati aladii huwa khayr waxaa khayrka alla imu qaala abu axmed aljaluudi wuxuu yidhi aljaluudi xadaana abucabaas almasarjisi xadaana shaybaan ibn faruuqa bihada isnaad bihada alxadiid qala xadaana cali bn xujr sacd xadana hushayb can yunus mansuur xumayd xaw xadana abu kamil jaxdur xadana xamaad bn zayd can simaak bn cadiyata wayunus bn cubaydin wahishaam bn xasaan fi aakhariin dadkan ay kula socdeen xaw xadana cubaydullahi bn mucaad xadana muctamar bn sulayman can abi xaa xadana cuqma bn mukaram alcamiyi qala xadana saciid bn caamir can saciidin bni caruubata can qataada bn dacama kulhm can xasan albasri can cabdiraxmaan bn samur can nabiy sala allah alay slam bi hada alxadiid walaysa fi xadiidi muctamir kuma sugna can abihi dikru imaara imaara sheegideeda wallah aclam wabilahi towfiq sala allah waslama